الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج المسلم الغشيري نيسابوري رحمه الله باب قبول التوبة القاتل وإن كثر قتله wuxuu ku saabsan yahay qabuulu towbati alqaatil qofka gacanku dhiigle ee dadka dila toobad inuu leeyahay oo laga aqbali hadduu toobad keeno wain kafura haba bato qatluhu dilkiise marka waa madhab uljamhuur adilada iyo nusuusta qur'aaniga ee axaadiistuna way ku caddahay aayaadka iyo axaadiista ka hadlaaya in cadaabkii uu ku waarayo waxaa weeyaan waa ciqaabtiisa iyo jazihiisa in juuziya haddii la jaaziyo jazahaasuu leeyahay laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaalaa toobaddiisii waa furan tahay shafaacadaba waa furan tahay muwaxidka qofku hadduu yahay tawxiidsanayana naarta inuu ku waarayo sidaasi maxaa weeyaan kuma waarayay ka dhigan tahay waa siday nusuusta caddaystay qaala xaddaanaa muxamed bn lmuhanna wa muxamed bnu bashaaq ولفظ بن المثنى qال xdثna معاaذ بن هiشhام xdثna أbي qتاaدة عن أbي صديق عن أbي سعيid الخdري رضي الله عنه أن نبي الlahi صلى الله عليه وسلم qاaل nabiga wuxuu yidhi kaana fي man kana qabلكم dadkii naga horreeyey waxaa jiray rajulu nin qatla dilay تiسcaةa وaتiسciina نفسa sagaal iyo sagaashan naf buu dilay oo macsuum ahoo gardarro iyo dulmi uu ku dilay fasa'ala wuxuu weydiiyey ninkii hadduu halkaa maraayo can aclami ahli alard ehluardaha qofka ugu cilmi badan buu bal halay tuso inuu toobadkeenu damcay fadulla waxaa la tusa calaa raahibin qof iska cibaadaysta oo raahiboon cilmi badan lahayn oy dadka ag jooga u maleynayeen inuu cilmi badan yahay bay dheheen kanaa cilmi badan faataahu raahibkii cibaadaysanayay buu u yimidoo faqaala wuxuu ku yidhi innahu ninkaygan kula hadlayo qatala wuxuu dilay tiscatan wa tisciina nafsa sagaal iyo sagaashan naf baan dilay fahal lahu min towba toobad ma leeyahay faqaala raahibkii wuxuu yidhi laa maya faqatalahu isagana waa dilay fakamala bihi miah boqolkii buu ku buuxiyey uma sa'ala can aclami ahli alard ahluardaha kuwa ugu cilmi badan ayuu weydiiyey oo yidhi yaa ahlulardaha ugu cilmi badan bal kan waan ogaanaye waaba taga isagiina bal qof kale ii sheega oo culummo oo cilmi yaqaana fadulla calaa rajulin caalim nin cilmi lahoo cilmigaas lagu sheegay ay run tahay ayaa la tusoo yidhi kanaa cilmiga ugu cilmi badan maanta faqaala wuxuu yidhi ninkii innahu qatala mi'ata nafsin ninkaygan kula hadlaayo boqol naf buu dilay fahal lahu min towba toobad ma leeyahay faqaala nacam haa waman yaxuulu yaa kala dhex geli kara baynahu qofka iyo wa bayna towbati towbada laba waqti marka la gaaro ama sakaraadku naftu qofka cunaha ay maraysa qarqarisada ama qoraxdu ay ka soo baxdo meesha u dhacdo markaasaa albaabkii toobadda la xidhay yaa intaa ka hor hor istaagi kara toobadda laakiin wuxuu yidhi ninka asaga ahaa waa u naseexeeyey haddaad rabto inaad toobad keento toobad run ah oo naasixo ah oo run ah haddaad rabto inaad toobad keento shuruudda la imow boqol qof meeshaad ku dishay waxaa weeye dembiilo weyn baa tahay dad badan baad eed ka gashay wixii aad samaysay iyo dadkaad ku samaysay intaba way kuu muuqdaan rufaqadii xunxumeedii dadka xumaa ee dhibaatana ayadaa kula qaban jirana waa kaa ag muuqdaan sidaa darteed indaliq tag ilaa ardi kada wa kada waddan hebel aad fa inna bihaa ay fiiha waddankaasi waxaa jooga unaasan dad yacbuduuna allaha ilaahay caabuda dadkaas wanaagsan iyo magaaladaas dadkeeda fiican yahay aad oo facbud illaaha macahum ilaahay la caabud walaa tarjica ku soo noqonin ilaa ardika dhulkaada fa innahaa ardadan aad joogtee dadka kullaysa boqolka ardu sawin waa dhul xun dad aad wanaagsanayn oo adigaba qayb kaala qaadan jiray ayaad adigana dhibaato badan baad ku samaysay marka dadkii saaxiibada ah ee xunxumaa intay kaa hor muuqdaan ooy saaxiib kula yihiin maalmaha hore haddaad dembigii iyo ah, ka xanuunsata oo xanuuna uu ku qabto ood ka yawalbahaarto kadib wixii asaga waa kaa hor saaxiibka waa kaa hor muuqdaa way kaa hor wixii asagaa shaydaanka mar labaad buu haddana kuu kicinayaa saas darteed haddaad rabto toobad keento goobtii xumaantaad ku samayn jirtay ka guura ka wareeg dadkii aad saaxiibaha ka dhigan jirtayna saaxiibnimadooda jar dad wanaagsan oo ikhlaaq leh oo cibaadaystana ku xidhan waxyaalaha toobadda kuu sahla dembigii hore inaad ka fuqdo oo aad ka goodo qalbigaada uu ka go'a waxyaalaha kugu kaalmeen bay ka mid tahay faindalaqa ninkii waa tegay xataa idaa nasafa ariiqa waddadii markuu kala baray meesha uu ka tegayo waddanku u socday markuu dhexbartanka maraayo ataahu lmowtu mowtkii baa u yimid malku mowt baa halkaa ku warjeefay fakhtasamat nafti baa ka baxday fakhtasamat fiihi waxaa ku dooday malaa'ikatu araxma malaa'igtii naxariista ee qofka mu'minkaa naftiisa qaadaysay iyo malaaikatulcadaab cadaabka malaa'igtiisa ood qofka faasiqa ama mucadabka la cadaabaya ama gaalka naftiisa midii qaaraysa labadii malaa'igood ba isqabatay labadaba xaq allah laga soo diraayo shaqooyinkaa loo igmaday laakiin qolo walbaba waxay fiirisay dhinac bay ka fiirisay anagu ina raacsan yahay oo qaadayna iyo qaadayna fa qaalat malaa'ikatu raxma hadasho waxay tidhi jaa'a ninka waa yimid dembigiisa horuuna fiirinine taa'iban asagoo toobadkeen buu yimid muqbilan qaabishan biqalbihi qalbigiisa ila allah xagga lu u dembigii waa ka fuqay allow u soo laabtay niyaddiisa way fiicneed waa soo hijrooday wa qaalat malaa'ikatu lcadaab malaa'igtii cadaabkana waxay tidhi innahu ninkan lam yacmal ma samaynin khayran khayr qaduu weligii khayr ma samaynin dhiig bulanna waa daadiyey khayra laguma yaqaanaa bartiis saa darteed cadaabkaa loo kaxaynaya haddii laysqabto maxaa la rabaa in la kala xukumo oo xaakim la samaysto fa ataahum waxaa u yimid malakun malak saddexaad baa u yimid fii suurati aadamiyin aadami suuraddiiba ugu yimid fajacaluuhu waxay ka dhigteen baynahum dhexdooda ay ka dhigteen xakaman xaakiman nakala xukun bay dheheen waan is haysanaayo faqaala wuxuu yidhi malaggiisa soo iska dhigay aadamaha qiisuu qiyaasaw xisaaba mitiriya maa bayna alardayn labadii dhul meeshuu ka yimid meeshuu u socday waa halaisku qiyaaso halaisku mitiriyo fa ilaa ayatihimaa labadaa ardadii uu kaana adnaa u dhowaado fa huwa lahu kuwaasaa la raacinayaa ma dhulkii uu ka yimid buu u dhow yahay mise dhulkii fiicnaayo u socday midkaas u dhowaadaa la raacinayaa faqaasuuhu qiyaase oo tiriye oo xisaabe fawajaduuhu ninkii waxay heleen adnaa inuu u dhow yahay ila alardi alatii araad dhulkii wanaagsanaa ee u sii socday inuu u dhow yahay wax yaroo taa ka dhan faqabadathu waxaa qaaday malaa'ikatu raxma ayaa naftiisa la carartoo qaaday ila asamaawaati alculaa ayaa u qaaday cilliyiin marka waxaa weeyaan toobaddu qofka hadduu la yimaado shuruuddeedina la oobsadoo lala imaado ilaahay waa aqbalaya subxaanahu wa tacaala waa khafaaru dunuub ilaahay wainii lagafaaru liman taaba wa aamana wa camila saalixan uma htada hidaayo iyo toobad nasuuxoo run ah ilaahay runta ayuu la dhaqmaa qalbiga qofka waxaa ku jirana waa og yahay hadduu la yimaado waa aqbalaya qaala qataada qataada binu dicaama wuxuu yidhi faqaala alxasanu xasanulbisri baa wuxuu yidhi dukira lanaa waxaana noo sheegay annahu shaaniyey ama annahu ninkan lama ataahu lmowtu markuu mowtka u yimid isagoo waddadii socda na'a wuxuu u dhacay bisabnihi xagga xabadka dhinacuu u socday busaa u dhacay intaa yarow xaqa u dhacay ayuu u dhowaaday qoladii uu u socday wanaagsaneed intaasuu ku baasay hadalkaasi xasanulbisri maqduuc ah maqduuc weeyaane ama dukira lana uu yidhoo siiqatu tamriiduu ku wariyey isagoo marfuuc mawsuul ila nabiyi waa kan xadaana cubaydullahi bnu mucaad alcambali qaal xadaana abi xadaana shucban qataada annahu samica aba sadiiqi naaji can abi saciidin alkhudri can ilnabiy sala allah alay wasalam ana rajula nin yaa qatala dilay tiscatan wa tisciina nafsa sagaal iyo sagaashan naf buu dilay fajacala yas'al markaasu wuxuu bilaabay inuu dadka waweydiiyo hal lahu min tooba inuu toobad leeyahay in kale fa ataa raahiban mid raahiboo iska cibaadaysta oan cilmi badan lahayn buu u yimid fasa'alahu waa su'aalay bal iga warranoo xaaladayda ka warran tooba ma leeyahay faqaala wuxuu yidhi laysa laka towba toobad malihid dembigii baa la weynaaday ninkaasagaa inuu ilahay waxba agtiisa ku laheen buu u maleeyey faqatala raahiba raahibkii ka nixiyeyna waa dilay uma jacala yas'al wuxuu sii gudagalay dadkiinuu sii weydiiyey yaa cilmi yaqaana uma kharaja waa baxay min qaryatin ilaa qarya markii caalimkii uu tilmaamay magaaladii buu ka tegay qaryo kale ayuu aaday fiiha qowmun saalixuun dad wanaagsan ay joogaan dadkaa wanaagsan ee saalixiinta qofka hadduu ku dhex jiro jaanis iyo umama hayaba niyadu xumaha iyo xumaanta iyo macsiyada khayrka iyo wanaagga umuu qalbigiisa iimaankiisa kusii kordhayaa laakiin markay balaayo dhacdo waa marka dad xun la saaxiibto oo xagga xumaanta ku jiida falama kaana fii bacdi dariiq waddada qaar markuu maraya dhexda adrakahu lmowtu geeridiiba u timid haleeshay fanaa bisadrihi wakati xasan uu sheegaayey xagga iyo xabad xabad buu u dhacay uma maata waa dhintay faاktasabat fiihi malaa'ikatu اraxma wa malaa'ikatu اlcadaab baa ku dooday fakaana ila alqaryati الsaalixa qaryadii fiicneed ayuu wuxuu noqday aqraba mid u dhow minhaa xaggeeda bishibrin taaka ayuu uga dhowaayay minha midii kale fajacala min ahliha aw jucila min ahliha dadkaa wanaagsan ehelkeeda ugu daray saalixiintii buu ka mid noqday xadaana muxamed bn bashaar xadaana ibn abi cadiy maxamed bn ibrahim xadaana shucban qataad bihada isnaad naxu xadiii mucaad bn mucaad zaada fiihi fawaxa allaahu ilaa haadihi ilaahay wuxuu u waxyooday dhulkii uu ka yimid an tabaacidii yarfogow wa ilaa haadihi dhulkii u socdayna taqarabii soo dhowow siduu rabu ilaahay naxariistiisa kuu siinaaya subxaanah yakhtasu biraxmatihi man yashaa qofuu ilahay naxariis iyo wanaag la doono la jiro qofka asagaa waa badbaadaya qaala xaddaana abubakr bin abi shayb xaddaana abu usama can dalxa binu yaxya can abi burdata can abi muusa alashcari qaal qaala rasuulu llahi sal allahu aleh wasalam nabigu wuxuu yidhi ida kaana yowmu lqiyaama maalinta qiyaamo markay imaato oo layskugu imaado maxsharka qiyaamaha khalqigii kuwii hore kuwii dambe dafaca allahu caza wajal ilaahay wuxuu u dhiibayaa ilaa kulli muslim qof kasta oo muslima yahuudiyan buu u dhiibi ow nasraaniyan buu u dhiibi fayaquulu wuxuu leeyahay alle haadaa midkan lagu dhiibay gaalka yaafikaakuka lagaaga furay mina naari naarta oo meesha qof kasta oo muslima ama gaala boosna jannadu ku leeyahay boosna naartu ku leeyahay ka muslimka markii ehlu uu noqdo booskiisii naartaha yuhuudkii iyo gaalkii iyo kuwii ilaahay ku kufriyey kuwaasaa la wareegaya ilaahay kaaga furtay ayagana lama dulminayo walaa tasiru waasiratu wisra ukhra weeyaane dembigoodaaba halkaa gaarsiiyey meeshuu kan geli lahaa isagaa mutaystay u shaqaystay xumaanta inuu galo saas weeyaan qaala xaddaana abubakr bin abi shayba xaddaana cafaan bnu muslim xaddaana hamaam bn munabi xaddaana qataada can cawnan hamaam bnu yaxya weeyaane xadaana qataada bnu dicaama ana cawna wa saciid bin abi burdata xadaahu annahumaa shahidaa abaa burdata ay weydiiyeen yuxadiu asagoo warramaayo shahidaa waxay xaadireen oo ka qayb galeen abaa burdata oo yuxadiu u warrami cumar bn cabdilcasiis can abihi aabbihiis ayuu ka warramay abihiis abu muusa ashcariah can inabiyi sala allahu calayh wasalam qaala nabig wuxuu yidhi laa yamuutu rajulun muslim qof muslima ma dhinta ilaa adqanahu allahu ilahay wuxuu geliyaa makaana booskiisa ilaa adkhalahu allahu makaanahu annaara booskiisii naarta uu ku lahaa yahuudiyan buu gelinaya oo nasraaniyan buu gelinaya oo waxaa weeyaan <clears throat> jannadana qolaa dhaxlaysa ulaaika eh, mxuu aha aayaddii eh, ilahay uu ka hadlay fi suurati eh, mu'minuun uu kaga hadlay aladiina yariuuna alfirdowsa hum fiiha khaaliduun jannada ayaa kuwii maaragtay gaalada ay naarta mutaystay mu'miniintii baa ka dhexlaysa kuwana naartii bay qaadanayaan qololba waxay u shaqaysatay ilahayna waafaji qaala faistakhlafahu cumar bnu cabdilcasiis cumar bin cabdilcasiis baa dhaariyey abuu muuse u dhaarinaya ama wuxuu dhaarinaya ababurda oo aabihii abuu muuse ka warinayay wuxuu ku dhaariyey billaahi aladii laa ilaaha illaa hu ilaahay baan kugu dhaariyey macbuudka xaqa eh alaaa mara saddex jeer wuxuu ku dhaariyey ana abaahu abuu burdow aabbaha abuu muuse alashcari miyaa xadaahu ku warramay xadiidkan can rasuulilaahina ka warramay sala allah aleh wasalam qaala wuxuu yidhi abuu burda faxalafa lahu waa u dhaartay haa buu yidhi qaala falam yuxadinii saciid ima warramay anahu istaxlaa walam yunkir calaa cawni qawlah raggaa ruwaadda ee kale la socda weeyaan acan bn saciid ma sheegin inuu dhaariyey cumar bin cabdilcaiis cawnna ma inkirin arrinka asaga ah cawnna ma inkirin lanna qataada cawn iyo saciid bin abi burda ayay ahaayeen qataadaana ka warinayey <clears throat> qaala wuxuu yidhi xadaana isxaaq bn ibrahim muxamed bn muana jamiican cabdisamad bn cabdilwarid ahbarana hamaam qaala xadaana qataada bihada isnaan an xadii cafa waqaala cawn ibnu cutba qaala wuxuu yidhi cawn ibnu cutba oo cawnkaasi magaciisa muhmalka iska ah yaa aabihii lagu sheega waa ina cutba qal xadana mxamed bn cmr bn cabaas bn jablta bn abi rawaad qal xadana xaramiy bn cumaara xadana shadad abu dalxata arasibi can khaylaan bn jariiri can abi burdata bn abi muusa can abi abu muusa alashcari can الnabiyi salى اllah alيه wasalam qaal yajiءu ywma alqiyaama maalinta qiyama waxaa imaan doona naasun dad min almuslimiina kamida bidunuubin bay la imaan doonaan abhaal jibaal buuraha le dunuub buuraha oo kale ah ayay la imanayaan fayakfir اllahu lahu markaasuu ilahay u dhaafi haddana wayadacuha cala alyahuudi yahuudii buu dul saari wanasaara iyo nasaarada fii ma axsibu ana buu leeyahay raawigu siaan u malaynaya saasaa la yidhi qaala aburuux wuxuu yidhi laa adrii miman shaku qof kale fii ma axsabu ee shakiga ku dhacay ma garanayo laa adrii miman shaku shakiguu ka ahaaday marka korsaaridaasna dee waxaa weye ilaahay qof kale kama saaro sidaa weeyaan dulmi iyo hadmi midnaba ilaahay subxaanahu wa tacaala kamid baa dhaqankiisa inuu qof dulmiyo oo wuxuuna mudanin korka laga saaro iyo in hadmi la sameeyo oo qofka wuxuu lahaa laga dhimo labadaba ma dhacdo qur-aanka kariimkaana ilahi ku caddeeyey subxaana wa tacaala marka <clears throat> maadaama oo waxaa qofkan isaga ah muslim uu yahay waa badbaado jannadii buu dhaxlay kana yuhuudka iyo nasaarigu ahna wixii dee dembi ahaa ee ay lahaayeen bay naarta ku galeen iyo naarta ku galeen maadaamaoo booskii ninkii kale ay galeen dembigoodana ku galeen kaanahum ayaga oo ninkaa kale wixiisii la wareegay ayay ka dhigan tahay weeyaan qaala abu burda faxadadtu bihi cumar bn cabdilcasiis baan u sheegay faqaala abuuka xadaaka haada ma aabbaha abuu muusa kuu sheegay can inabiyi kaaga warramay sala allahu aleh wasalam qultu waxaan idhi buu leh abu burda nacam ha xadana zuhayr bn xarb xadana ismaaciil bn ibrahim can hishaam addistiwaayi can qataada bni dicama saduusi can safwaan bn muxarisin oo muxrisin qaala qaala rajulun ibni cumara ninba cabdulahi bn cumar wuxuu ku yidhi kayfa samicta rasuula allah seed nabiga ka maqashay calayh salaam yaquulu fi najwa asagoo ka sheekaynaya annajwa faqa iyo hadalka hoos loogu sheegaayo qofka muslimkaa dunuubtiisa iyo xumaantiisa marka loo sheegi hoos baa loogu sheegi khalaa'iqdoo dhan oo tuuran waa laga qarinayaa codkiisi waxba la maqashiin mahayo ceebtiisi baa la qarini ilaahay baa subxaanahu wa tacaala asturaya xaaladda noocaasaa la weydiiyey ninka la yidhaahdo ibnu cumar baa nin baa su'aalay qaala wuxuu yidhi ibnu cumar samictuhu waxaan maqlay nabigu oo yaquulu leh yudna almu'min qofka mu'minka waa la soo dhowaynaya yowma alqiyaama maalinta qiyaamo min rabbihi caza wajal rabbigii baa loo soo dhowaynaya xataa yadaca calayhi ilaahay baa wuxuu dejinayaa korkiisa karafow asturkiisa ilaahay baa qariraaya o asturaaya markaasaa hadeena dadkii waxa uu dembigiisaa bannaanka lama dhigaayo qofkii bannaanka lasoo dhigay dembigiisa oo wuxuu sameeyo oo dhanba la falanqeeyo oo aad iyo aad loo niqaasho kaas waa cadaab waa cadaab ku dhacay waa halaagsamay lacnad baa dadka hortooda lagu dhufanayaa laakiin kan mu'minka ee ilaahay subxaana wa tacala uu rabo inuu asturo dembigiisii baa la qirsiin waa la xasuusinaya maalinta hebleed waxaa samaysay ma garan fayuqariruhu ilaahay wuxuu qirsiin oo aqoonsiinayaa bidunuubihi dunuubtiisii fayaquulu wuxuu ilaha tacrifu ma garanaysa dembigan isagaa iyo maalinta iyo habeenka waxaa samaysa fayaquulu ey rabbi rabbigayo acrifu waan garanaya qaala ilaahay baa wuxuu lehy fa innii qad satartuha calayka waan kuu asturay fi dunya adduunyadii adduunyadii marada kaama qaadin kuma ceebaynin kuma fadeexaynin wa innii akfiruhaa laka alyoom maantana waan kuu dhaafin buu ilahi subxaana wa tacala fayucdii saxiifata xasanaatihi warqadihiisii iyo kitaabkiisii yucdaa waxaa la siin saxiifata xasanaatihi kitaabkiisa xasanaadkaada midigta laga siinaya waa ka rajada lagawanaaggisanay muslimka weeyaan xasanaadkiisaa badan tawxiidkiisii ku badbaaday wa ama alkaafiru kufaaru gaalada iyo walmunaafiquuna munaafiqiinta fa bihim waxaa la dhawaaqaya calaa ru'uusi alkhalaa'iq khalaa'iqda madaxoodaa looga dhawaaqay soo istaag baan leeyahay markii soo istaagaan waxaa leeya haulaai aladiina kadabuu cala allah kuwa kuwii ilaahay beeniyey markaasaa lacano dusha laga saaraya waa fadlixoogeen kuwaasi baabu xadiidu towbati kacb binu maalik wa saaxibayh kacb binu maalig iyo labadiisi saaxiib hilaal iyo muraara qisadii ku saabsaneed iyo toobaddoodii qiimaha badneed ay toobad keeneen markii xoogoowaas ay ka dhacday ay ka daaheen qaswatu tabuk xadiid dheer weeyaan xadaa ku kaloo kasii dheer waa soo socda ama lamida xadaana abu daahir axmed bin camr bin cabdilahi bin camr bin sarxin mowla bani umaya ahbarana ibni wahbin ahbarana yuunus can ibni shihaab qaala wuxuu yidhi uma qazaa rasuulu ullah nabiga calayh salaam baa duulay ibni shihaab waa garana waa taabiciye xadiidku gadaal buu ka iman doona isagoo mawsuula qaswata tabuuq duulaankii tabuuq wahuwa yuriidu ruum nabiga tabuuq markuu u baxaayey ruum nimanka la yidhahdo wa nasaara alcarab iyo carabtii kiristaanka noqoteen bishaam shaam joogtay iyo nimankii reer ruum yurubka kuwada la dhaha weeyaane oo dhulkaa shaam haystay buu nabiga ku duulay calayhi salaatu wasalaam waxaana sababtaheed ayagaa muslimiinta handaday dhibaatana u geystay waa kii raggii saxaabada qiimaha badneed qaswatulmu'ta waa kii dileen zayd bnu xaarifa jacfar bn abi aalib cabdullahi bn rawaaxa raggaas qiyaadada hogaankaa ah, raggii laayog weeyaan markaa natiibuu nabiga calayhi salaatu wasalaam ku duulay kala carar baa ku dhacay wax iskeena oo ilaaha jizyadii iyo waxaan ogolahay inaan wax bixinno iyo kuwa cararay noqdeen qaala ibnu shihaab faahbaranii cabduraxmaan waa ka sanadkii cabdiraxmaan bin cabdilaahi binu kacb binu maalik baa ii warramay anna cabdallaahi binu kacab kaana qaa'ida kacbin aabbihii kacab buu hagi jiray min berihi carruurtiisa xiina goortii camiya kacab uu indhabeelay aabihii markuu indhabeelay ninkii gaarka u hagi jiray ee usha u hayey ee wadi jiray cabdullaahidan uu ahaaye qaala wuxuu yidhi samictu kacab binu maalik aabbihiis buu ka hadlaya kacab binu maalik baa maqla yuxadiu warrami xadiiahu xadiidkiisii iyo sheekadiisii ku saabsaneed xiina goortii uu takhallafa ka haray can rasuulilah nabiga calayh salaam fii qaswati tabuuk duulaankii tabuuk ee muslimiintu ay baxeen bil meel loo sii socdeen ee duulaankii reer ruum la aaday duulaankii harintu uu ka haray kacb iyo wixii qabsaday yuu ka sheekeeyey qaala kacb bnu maalik qisadii waa bilaabatay kacb wuxuu yidhi lama takhallaf horta kama harin can rasuulilah nabiga calayhi salaam fii qaswatin duulaan qasaahaa uu duulay ciidan nabiga uu qaatay oo gaalada ku socda kama harin qadun weligay ila fii qaswati tabuuka duulaankii tabuuk mooyeene hayra annii aniguse mid kalaa jirto qad takhallaftu fii qaswati badar dagaalkii badarra waan ka haray laakiin walam yucaatib axadda nabigu qofna ma canaananin oo takhallafa canhu ka haray dagaalkii badar maxaa yeele si kadaah ciidanka markaa joogay buu nabigu yidhi bixiya inamaa kharaja marka horeba dagaal ooma bixine kharaja rasuululahi wuxuu u baxay calayhi salaatu wasalaam waalmuslimuuna way baxeen yuriiduuna iyagoo doonaya ciira quraysh safartii quraysh ee abu sufyaan wadee shaam ka timid ayaa la yidhi xeertii marayaan kuwaasaa la rabay in wadada loo istaago waa dadkii maka ka soo bixiyey nabiga saxaabada dhulkii muslimiinta iyo guryahoodii xoolahoodii oo kuwii bililaqaysay wey ayagana maanta la rabaa in laga reebto wixii xoolaha ay wadaan ee tijaarada ee shaabka keeneen intaasuu nabigu u baxay saddex boqol iyo dhowr iyo toban bay ahaayeen ciidankii oo dhanba lama soo kicin lagumana talagelin marka qofkii ka hadhay beder laguma eedeenin waxaan ka hadhay ee lagu eedeen doono waa tabuuk intii kalese nabigu waa la socday xataa jamaca allahu ilah ilahay ka kulmiyey baynahum nabiga iyo saxaabadiisa iyo wa caduwihim cadowoodii reer quraysheed calaa hayri miicaadin ballanla'aan abu sufyaan iyo ciidankiisana baxsade kuwa soo duulay abuujahal uu wado iyo muslimiintoo socoto umaa si ayagoaan ku talagelin badar isku helay guushi iyo nasrigiina ilahay waa siiye muslimiinta wuxuu leeyahay kacab walaqad shahidtu waxaan xaadiray maca rasuulilah nabigu maciisa leylat alcaqaba habeenkii caqaba caqabada waa buur ku taala mina oo jamratu alcaqaba dhagaxa la tuurka xajooda tuurtaa tuurtaan weeyaan buurtaa caqaba habeenkeedii habeen calaamaysan bay ahayd yaa nabiga la kulmay calayhi salaatu wasalaam xiina goortii tawaafaqnaa aan ku heshiinay nabiga calal islaam islaamnimada inaan garab siinayno nabiga difaacayno magaalada madiine lagu soo dhowayn doono iskaga soo baxo kufaaru qoraysh iyo maka tanaa heshiis qalinka lagu duubay laba caqabay aheedoo marka labada midii hore labaiyo toban bay ahaayeen sanadkii ku xigana toddobaatan ayagoo rag iyo haweenba ku jira yay bayca nabiga la galeen taasaa ka dambaysa nabiga inuu maka ka tago madiina tago dowladda islaamkeed magaalada madiina laga aasaaso nabigana calayhi salaatu wasalaam ansaaru rasuulillaahi ay garab u noqdaan muhaajiriinna meel walba daafaha caalamka ay iskaga imaadaan kadibna makal mukarama gacanta muslimiinta soo gasho nasrigii waxaa ku dhammaaday arrimahaasi aniga heshiiskaasaan ka mid ahaa buu leehay saa darteed wamaa uxubi ma jecli anna lii inuu ii sugnaada bihaa baddelka caqaba in liiigu bedelo mashhada badri bederka qaybgalkeeda in laigu bedelo kuma faraxsani buu leeyahay caqabaan ka jeclahay wain kaanat badrun beder ba ahaato adkara mid ka sheegsheegin badan finaas dadka dhexdiisa minhaa caqaba xaggeeda caqaba iyo heshiiskii ka dhacay ee nabiga ballanta iyo heshiiska lala galay ku dambeeyey guurihii waaweynaa iyo dowladdii muslimkaheed dhalashadeedii taasaana ka jeclahay walow bederba dadku ha sheegsheegaaneen beder ba hala sheegsheegeen wa kaana min khabari khabarkayga iyo sheekadeeda iyo qisadeeda waxay ahayd buu leeyahay xiina takhallaftu markaan ka haray can rasuulilah nabiga calayhi salaatu wasalaam fii qaswati tabuuk duulaankii tabuuk markaan ka haray sababta iyo qisadaan idin warramaya wuxuu leeyahay anii anigu lama kun horta ma ahayn qadun weligay aqwaam maalinaan ka xoog badna walaa aysara maalinaan ka hodansanaa minii xaggayga ima soo marin xiina goortii takhallaftu aan ka haray canhu nabiga fii tilka qaswa duulaankaas haba yaraata wax cudurdaar aan lahaa ma jirin xoogna waan lahaa dhaqaale iyo gaariidna waan haystay wallahi baan ku dhaartay maa jamactu ma kulminin qablahaa qaswata tabuu ka hor raaxilatayni laba gaadiid qadun weligeed laba gaadiid oo waxaan haystay midna cidda lagu waraabiyo midna aan ku bixi karo maalintaas weligay gacanteeda soo gashay xataa jamactuhuma waan kulmiyey labada raaxila fii tilka alghaswa duulaankaas gacantayday soo galeen fagazaaha rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam nabiga waa duulay fii xarbin dagaal shadiidin daran wastaqbala nabiga wuxuu qaabilay safaran safar baciidan dheer wamafaazan iyo dhul bahgooye ah safar dheer oo bahgooye oo cidla isaarala ah oon iyo muxuu muxuuaha gaajaba ay ka jirto dhulka loo socdo fogyo bil loo socon waxaa lagu socdo dowladdii u weyne dowladaha xilligaa jiray reer ruum yurub oo dhulkaas oo dhan haysataa lagu socdaa arrintu ma sahlana waistaqbala nabigu wuxuu qaabilay caduwan cadow kaiiran fara badanoo reer ruuma fajalaa waa u daahiriyey lilmuslimiina muslimiinta amrahum amarkooda liyata'ahabuu si u diyaargaroobaan uhbata qaswihi duulaankooda diyaargarowiisii si ugu diyaarsadaan ayuu nabiga calayhi salaam bannaanka soo dhigay ma qarqarinin marka hore markuu meel uu nabiga u baxaayo munaafiqiin baa ilan ku dhex jirta muslimiinta markuu meel u duulaayo magaceeda ma sheegi jirin meeshaa meesha kasoo horjeeda cagsiga obiseedka ayuu weydiin jiray dhihi jiray ka warrama meelhebla waddadeeda ka warama biyaheeda ka warrama meelhebla aadayna ma dhahayo rasuulka calayh salaam waxaan xaqiiqaheed kuma hadlay laakiin dadku si ay munaafiqiinta u dhubaan yuu meel kale magaceeda sheegsheegi markaase waxay dhahan show meelhebel baa lagu socdaa way ordaayaan deena markaasuu deen meeshuu u socday u bixi jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka laakiin middan way ka duwaneedoo wax la qarin kara ma aha dhulkuna waa fog yahay waddada way adag tahay cadowgu waa badan yahay saas darteed war waxaan u soconnaa reer ruum shaam baan u soconnaa idinoogu diyaargarow fa ahbarahum wuxuu u warramay nabigu u sheegay biwajhihi aladii yuriid meesha uu doonayo waalmuslimuuna muslimiinta maca rasuulihi la socda calayhi salaam kafiirun way fara badan tahay walaa yajmacuhum kitaabu xaafidin kitaab wax xifdiyo oo diiwaan ah oo maba jamcin karo yuriidu bidalika diiwaan buu ujeedaaye buug wax lagu qoro oo magacyaha iyo lista muslimiinta lagu aruurin kara maba jiraba farabadni waxay ka qabaan qaala kacba wuxuu yidhi faqalla rajulu nin baa yar yuriidu doona an yataqayaba inuu qarsoomo ninkii damca inuu qarsoomo dhuunta yadunnu wuxuu u maleynaya ana dalika dhumashadaasi sayakfaa lahu inuu qarin maa lam yanzil hadiinu ku soo degin fiihi xaggiisa waxyun min allahi caza wajal waxyi xag allah oo alla waxba laga qarin karin waxyigiisaas inuu kusoo deguu ka baqaya qofka ee qofka raba inuu dhuunto wuu dhuudan karin lamana tabeen waqazaa rasuulu llahi sal allah aleh wasalam nabigaa duulay tilka duulaankaasi xiina goortii dhaabati ihimaar midhihii ay bislaadeen wadilaalo hooskuna uu macaanaaday xilliga gamashiga ah ee roobkii barwaaqadii intii roobkii yaraaday xoogow kuleelka uu soo bilowday midhihii iyo beerihiina ay si bacdu bislaadeen markaasoo kale hoos qabow in la fadhiisto midhahana lagu cuno ayaa la jecel yahay xilligaasay ku beegantay faana anigu ilayha barwaaqadaasi iyo hooskaa iyo midhahaasi yaan ascaru u laabtay yaana amiil meeshaasaan u laabtao i reebtay buu leeyahay waa tawaaducaya waa isxaqiraya fatajahaza rasuulullah nabiga calayh salaam wuxuu waa diyaargaroobay waalmuslimuuna muslimiintii macahu la jirtana waa diyaargaroobeen wadafiqtu waxaan gudagelay buu leeyahay kacab aqduu anna inaan kallihi likay atajahaza saan u diyaargaroobo macaha muslimiinta macooda anigana aan alaabtaydii iyo sahaydeedii iyo zaadkayga aan diyaarsado faarjicu waan isa soo laabani walam aqdi shay anoo waxba qabanin waxba anoon qabanin magaalada geli waa soo laaban anoo waxbaba qabaninba waxbaa isaaran waaquulu waxaan dhihi fii nafsii naftayda anigibaan haddana isla hadle waxaan dhihi ana qaadirun waan karaa calaa dalika isdiyaarinta idaa goorti aragtu mar alla markaan doono waxayga waa iskuukii diyaarsan yahan waan diyaarsan karaa yaan isdhihi taswiif baa galay waan samayn karaa waan samayn karaa waxaa isagaa rag badan baa ku daahay oo mustaqbalkooda iyo kayrkooda oga haray waan samayn doonaa looma baahna falam yazal kama zuulin dalika taswiifkaas iyo waan samayn doonaadaas yatamaadaa inay ugu dheeraatay bi aniga xataa istamara binaasi ljiddu dadkiina waxay daa'imeen diyaargaroowi iyo kartidii iyo juhdigii fa asbaxa rasuulullah nabiga calayhi salaam wuxuu noqday qaadiyan midka lahaya kalahadii waa bilaabatay iyo guuriddii waalmuslimuuna macahu waa la socdaan walam aqdi annagu wabamaba gudanne ma samaynin min jahaazii qabanbaaladaydi iyo diyaargaroowgeygii shayan waxba kalama imaanin uma qadowtu waa kala farajactu markaasaas ka soo laabtay walam aqdi shay ana waxba qabanin falam yazal dalika yatamaadaa bi inugu dheeran xataa asracuu dadkii waa degdegeen watafaarada alqaswu duulaankina waa baxay wey tafaarada alqasw tataabaca wamashaa wakharaj tafaarada alqaswu duulaankii baxyoo israaraaci oo bax fahamamtu waxaan hamiyey wuxuu leeyahay saxaabigu kacab waxaan hamiyey an artaxila inaan rarto dadkii waa baxeen ciidankii bax waxaan sugaba waa baxay markaasaan waxaan hamiyoon doonay inaan baxo faudrikum baan gaaro war ka daba tag magacaa tiriye ayaan is iri buu yidhi fayaa laytanii facaltu allah maxaan u samayn waayey shallayta wey uma lam yuqadar liima qadarin dalika lii arrinkaas laakiin liima qadarin wuxuu ilahayba kuu qorin ma samayn kartid fadafiqtu waxaan gudagalay ciidankii bax kacab magaalada madiina kusoo haray hadduu ku soo haray magaalada inuu baxo banihiisa u baxu damcay fadafiqtu waxaan gudagalay idaa kharajtu min fi nnaasi dadka markaan ku baxay bacda khuruuji rasuuli illaahi sala allah aleh wasalam nabigii ilaah iyo ciidankiisa markay tageen kadib yaxzununii waxaa u welbahaariyey anii laa araa maba arko lii aniga uswa waxaan ku daydo ikhyaartii aan dhaqaanay ee wanaagsanaa hal qof oo ku dayda maba joogaba ilaa rajulan raggumaan arkaya maqmuusan la tiimbiyey calayhi fi nifaaq dad munaafiqnimo la tiimbiyey oo munaafiqnimo lagu tuunsanaa lagu xaman jiray aw rajulan ama nin miman cadara allahu dadku ilahay u cudurdaaro mina aducafaai dadkii ducafada ahaa ee indhoolayaashii iyo naafadii iyo dadka noocaas iyo marbadii jirnaa dadkaasoo cudurdaar leh iyo munaafiqiin fartooda lagu fiiqaayey unbaa magaaladii joogaba walam yadkur ima xasuusanin rasuulullah nabiga calayhi salaatu wasalaam xataa balaqa tabuuka ilaa tabuuku ka tago nabiga alai slam markuu tabuuk tegey kacbad nin gabyaa oo shaacira oo la yaqaano firfircoon buu ahaa tabuuk markuu joogu nabiga xasuustay faqaal wa huwa jaalisu nabigoo fadhiya fii qowmi qowmka bitabuuk ag fadhiya dhex fadhiya ayaa wuxuu yidhi maa facala kacb bnu maali waxayna weydiiyey awa ninkii kacab bnu maaligaha ah. muxuu sameeye xaggee u dambeeyey ma arke qaala rajulu nin baa wuxuu yidhi min bani salima reer banu salima waa ilma adeertii kacba ilma adeer yihiin yaa rasuul allah xabasahu burdaah labadiisii go' yaa xabisay wanadaru iyo fiiro fii cidfayhi gaararkiisa uu fiirnaya kibir iyo shaafeertan iyo hooskiisa oo hadda fiirnaya waa iskuu toosneedoo waxaasaa ninkaa reebay oo xabisay ilmaadeertu waa isku daran yihin moogtahay ilmaadeertu waa isyar taabtaan ninkaasnagaa saas weeyaane kibir baa reebay ayuu ka wadaa faqaala lahu mucaad binu jabal mucaad binu jabal baa wuxuu yidhi biisa maa qulta hadalkaa tiri baas buu leeyahay jibir kuma naqaana kacab binu maalik wallahi baan ku dhaartay yaa rasuul allah maa calimna kuma ogin calayhi kacab ilaa khayra khayr mooyeen waa difaacan cirdi lmuslim qofka muslimka cirdigiisa iyo sharaftiisa qof ku tumanayo qarinayo rugay haddaad ato inaad ka reebtaa la rabaa inaad u dhoola cadaysa ama u qososho ama calaalaqal xishood xuna loo baahna inaad xishooto lama ogolo inaad ka reebto wardaa ninka khayr baan ku ognahay aad tidhaahdo ayaa la rabaa ilahay baa adna cirdigaada ilaalinaya fasakata rasuulu llahi sala allah alay wasalam nabiga waa iska aamusay haddii laisku qabtay kacab kuna wax ka sheegay kuna difaacay shid buu yidhi war jiraba cakar imaan maqli jirta warka waa imaan doona kacab waa loo tegi doonaa fa baynamaa huwa calaa dalik asagoo xaalku sidaa yahay oo nabiga saxaabadiisa dhex fadhiya ra'aa wuxuu arkay rajulan nin mubayidan nin dhar cadcad oo yazuulu bihi saraab dhaandabagaalahu uu leexleexinaayo meel foroodbaka ka soo socoto qoraxduna kuluushahay dhulkuna bannaan yahay qofka ku dhex jira ee ka soo socdo wax maaragtay biyo mooda wax ku dhex jiru u ekaanaya dhaandabagaalleh qofka ka fog saasuu u malaynayaa daabagaalluhuna wax fadhiyo maahee wax kor u kiciyo hoos u kiciyo osaadhihi osaadhihi weeyaan markaad meel fog ka fiiriso daandabagaalla loo bixiyey faqaala warka waa dhaanaan jirin wey faqaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam baa wuxuu yidhi kun ahow qofkaa dhaandabagaallaha uu lixinayo zulzulinayow kun abaa khayama abaa khayama noqow yidhi nabiga alai salaam yani abu khayama ilaah ka dhig weeyaan macnaha faidaa huwa abu khayama alansaari ninkaa nin la garanaayo meel fog weeye markaa nabiga alai slam marka caddaa iyo meeshaasu ka arkaya abu khayama naquu yidhi wuu noqday abu khayama weeyaba wa huwa abu alladii waa ninkii tasadaqa sadaqaystay bisaaci tamr saac timira saac suus timira xiina goortii kii sadaqaystay ay lazamahu lmunaafiquuna munaafiqiintu ceebeeyeen oo caayeen oo wax ka sheegeen oo dhacniyeen aladiina yalmisuuna mxuu aha fi kusoo degta wey faqaala kacb bnu malik ba wuxuu yidhi falamaa balaqanii markuu isoo gaari ana rasuula allah nabiga calayh salaam qad tawajaha inuu soo jeesto soo jeedsaday qaafilan xaaliyo mid soo noqday min tabuuq nabiga tabuuq buu ka soo laabatay warkii markaan maqlay xadaranii waxaa igu soo xaadiray badkii walbahaarkaygii murug oo dhan baa igu soo aruurtay iyo xusni oo idil maxaad kula hadli doontaan nabiga cudurdaar maada lahayn ciidankii waad ka hadhay munaafiqiin baad ku dhex hadhay maxaad hadhow samayn doontaa murug baa qabatay fadafiqtu waxaan gudagalay atadakaru lkadiba inaan been xasuusto oon been aruursado wa aan leeyahay bima akhruju waan kaga bixi doonaa min sakadii nabiga cadhadiisa qadan berri berri markuu imaado maxaa cadhada nabiga kaga baxsan doontaa been baan aruursanaya wa waxaan kaalmaysan weliba calaa dalika jamculkadib beenta aruursashadeeda kula ra'yin qof allaale qofkii ra'yi ugu dhaama oo min ahli ehelkeyga ka mida ayaan weliba kaalmaysanaa maxaad ku dari kartaa hadduu nabigu saa yara maxaan dhihi karaa cudurdaaradii aan nabiga calayi salam iskaga difaaci lahaa oo beena ayaan dadkii weliba kaalmaysanaya falama qiila markii laygu yidhi lii aniga ina rasuula allahi sala allahu caleyh wasalam qad adalla wuxuu ahaaday qaadiman mid soo galay waakanoo nabiga calayhi salaam wuxuu hareeyey magaaladii buu soo hareeyey qaadiman asagoo soo galaayo waakanun magaaladii buu ku soo dhow yahay markii la yidhi zaaxa waxaa iga zuuli cani albaatil baatilkii iyo beenteeda aruurinayay oo dhan baa iga zuushay xataa caraftu waxaan aqoonsaday annahu annii anigu inaan lan anjuu ka badbaadaynin minhu nabiga bishayin wax beenoon sheegay abadda weliga inaan oga badbaadaynin xag allah lagaa fadeexayni haddaad nabiga beenu sheegtay leene fa ajmactu sidqa runtii aan nabiga u sheegi lahaa ayaan aruursaday beentii waa iska tuuray runtii baa meesha soo gashaday wasabaxa rasuululah nabiga calayh salaam waa waa baristay qaadiman ama wuxuu ahday qaadiman mid soo galay wa kaana nabigu wuxuu caadadiisa idaa qadima min safar safar markuu ka soo galo bada'a wuxuu ku bilaabi jiray bilmasjid masaajijka fa rakaca fiihi rakcatayn laba ragcadood buu ku tukan jiray uma jalasa linaas dadka u fariisan jiray masaajidku maa dadka qaadaya intuu tukado oo xaqa ilahay iyo masjidka ilahay ka bilaabo jooga magaalada madiina sugaayey lagu salaami oo wixii cudurdaar rabo cudurdaarani wixii kalena nabiga calayhi salaam uu duceyn falama facala dalika markuu sidaas sameeyey sida caadadaheed oo intuu laba ragcadood tukanay marka u fadhiistay ja'ahu waxaa ku soo afyeeshay u yimid almukhallafuun kuwii la dibdhigay ee munaafiqiinta u badnaa fadafiquu waxay gudagaleen yactadiruuna ilayhi inay nabiga u cudurdaaranayaan u calaacalayaan yaxlifuuna lahu ay u dhaaranayaan oo leeyihin wallahi waxaasa i reebay carruun baa iga xanuunsaneed anaaba qodaxay mudday sidaa waxay iga ahaayeen markaasay cudurdaar beena ah, munaafiqiin siddeetan dhan wa kaanuu waxay ahayen bidcatan waamaaniina rajulan dhowr iyo siddeetan nin bay ahaayeen faqabila minhum rasuulullah nabigu waa ka aqbalay calayhi salaam calaaniyatan waxay muujisteen waxaan afkooda iyo daahirkooda ka muuqda waa ka yeelay waayahay buu yidhi wa baayacahum heshiis cusubbu hadda la gala hadda kadib hagaaga wastakfara allahum dambidhaaf buu ilahay u weydiiyey wa wakala saraa'irahum wixii siroo qalbigooda ku jira ilallaahi buu u tala saartay ilah wixii sir aho ay adaa yaqaan anagu laakiin naxnu naxkumu dawaahir daahirkan xukumayna xataa ji'tu anaa imaanay buyidi wax nabiga lagu qulqulaba waa kacab falamaa sallamtu markaan salaamay tabasama nabigu waa muusooday tabasuma almuqmadi mid la cabageliyey muusoodkiisoo kale qosol waxaa jira qosolgariir la yidhaahdo qosol qof cadhaysan uu ku qoslaayayo qof faraxsan qosolkii ismid maaha bishihii waa kala qaaday waa muujiyey laakiinse sacaraa ka muuqata wejigii oon qarsoonayn uma qaala wuxuu yidhi nabiga calayh salaam tacala wariaad bakaali bal war bakaali faji'tu waan imaan amshi anoo socda xataa jalastu bayna yaday hortiisaan fadhiista nabiga faqaala lii wuxuu igu yidhi maa khallafaka maxaa ku reebay alam takun miyaadan ahayn qad ibtacta dahrak gaadiidkaadii aad ku duuli kii gatay oo haystay soomaan ahayn qaala kacab wuxuu yidhi qultu waxaan yaa rasuul allah xoogo muqadima hordhaca ayuu ka hormariyey rasuul allow innii wallaahi baan ku dhaartay low jalastu haddaan fadhiisan lahaa cinda hayrika qof aan adiga aan ahayn agtiisa min ahli dunya dunyaha boqorada iyo madaxda adduunka o dhan haddaan hor fadhiisan lahaa la raytu waxaan arki lahaa anii saakruju ah, inaan ka bixi lahaa min sakadii cadhadiisa bicudrin cudurdaankan kaga bixi lahaa waan hayaa maxaa yeelay walaqad cudiitu waxaa la siiyey jadalan faseexo faseexo iyo gabay iyo murti baa lay siiyey marka intaan ag intaan iskugu toosiya hadallada yaan cadhadiisa ka bixi lahaa oo lagu cudurdaari lahaa walaakinii anigu wallaahi baan ku dhaartay laqad calimtu waxaan ogahay dadkaa lamid ma tihid lain xadatuka haddaan kuu sheegay alyoom maanta xadiia kadibin warbeena oo tardaa bihi canii aad igu raadi noqon oo daahirka igu xukumi sida kuwaasoo kale layushikana allaahu ilaahay wuxuu ku dhow yahay xaqiiqa an yuskhidaka inuu carhogeliyo adiga calaya aniga ii kaa carhogeliyo maanta haddaad raalli iga noqoto waayahay tira waan kaa yeelay ayad baa soo degaysa caro dambood iyo carootaa ka dambaynaysa intaad gadaal iyo caroon lahayd caro xaqiiqaah oo beynteeda qur-aanka lagu sheegi lahaa hadda run baan sheegayaa sidii hadhowna ilahay ii badbaadiyo walain xadatuka haddaan kuu sheegay xadiida sidqin war runa haddaan kuu sheego tajidu aad caroonayso tajidu macnaa qad taqlibu aad caroonayso calaya korkayga fiihi runta aan kuu sheegay adigu caroon cudurdaar ma lahayn waan iska haray wax cudurdaarna ooga haray ma laha arrimahaasoo dhan dee waad ka cadhoonoo qof cudurdaar la'aan dembi galay baa noqon waad ii cadhon inii anigu waad ii cadhoontayd haddae la arju waxaan rajaynayaa fiihi runtaa aan sheegay cuqballah ilaahay cidhibtiisa wanaagsan inuu gadaal ilaahay toobadda iga aqbalo runtaydana soo waahiriyo wallaahi baan ku dhaartay ee su'aashii jawaabteyda waatan maa kaana lii cudur cudurdaar ma lahayn ma cudurdaar baad lahayn maya cudurdaar ma lahayn wallahi waan ku dhaartay maa kuntu mahan qadun weligay aqwaa maalina ka xoog badnaa walaa aysalaan ka hodansanaa minii xaggayga xiina goortii takhallaftu canka aan kaa haray qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi amaa haada ninkan faqad sadaqa run buu sheegay kan asaga warkiisa waa cadya waxba ma qarinin run buu sheegay faqum orod kac laakiin xataa yaqdiya allaahu fiika ilaa ilahay kaa xukumo xukunkaada ilahay baan u daynaynaa ilaa ilahay kaa xukumo se adigu waad xihan tahay wey waxaa laga xidhay in dadka ay la hadlaan dantaada qabsan laakiin lagula hadli mahayo tacsiir iyo erbin baa lagu sameeyey faqumtu waan kacay wataara rijaalun rag baa soo diray taara waxaa soo aruuray rijaalun rag min bani salima qowskiisii wey kacab reer bani salima ii yimid faatbacuuni way soo raaceen markaa ka baxay faqaaluu lii waxay ugu dheheen warkii bay maqlaayeen wallahi maan ku dhaaranay maa calimnaaka kuma ogin adnabta inaad dambowda demban dembi qabla haada kan ka horeeya wixii hore dembi ma dembigii u weyn haddaad ku dhacday waxaad sheegatay cudurdar inaan lahayn oo jihaadka ka ga hadhay marka dembi hadda dambowday laqad cajast war ma waxaad ka cajistay oo ka doqomowday fi allah takuuna inaadan ahaanin ictadarta kii cudurdaartay ilaa rasuulilah nabiga calayhi salaam inaad u cudurdaarato miyaad gara weyn bimaa sidii aad ugu cudurdaarato ictadara bihi ay ugu cudurdaarteen ilahi nabiga almukhallafuuna kuwii la gadaal mariyey kuwii daahay ee haray ee nabiga u cudurdaartay sidoodoo kale maxaa iskaga cudurdaaran weyday faqad kaana kaafika waxaa kaaga filan lahaa dambaka beenta aad ku cudurdaarta waxaa kaaga filan lahaa istikfaaru rasuulillaahi nabiga dembidhaaf dalabkiisa laka adiga uu ku istikfaar dalbo tanaa kugu filan laheede been maxaa iskaga sheegi weyday ilah u dembidhaaf buu kuwa banyar doo lagu dhaafi lahay markaasay agga kaga dhaceen xagga kaga dhaceen qaala wuxuu fa wallahi ku dhaartay maa zaaluu mayna zuulin yu'anibuunanii inay i canaananayaan inay i i eedeen xataa aradtu ilaaan ka damcaba an arjica inaan soo laabto ilaa rasuulilaahi nabiga alai slam inaan ku soo laabto ayaan ku sigtay oo fa ukadiba nafsi nafteyda aan beeniyo oona marka hore nabi allah hadalka kuusheeg waba kama jirin cudurdaar baan lahaa yaan ku sigtay waan isqabtoo qaala wuxuu yidhi uma qultu lahum waxaan ku yidhi hal laqiya ma la kulmay haada waxaan aan la kulmay mici aniga macayga min axadin qof kale qof kale oo sidaydoo kale ma jiraa oo runta iska caddeeyey qaaluu waxay dhaheen nacam haao laqiyahu macaka rajulaan laba nin baa macaada iyo laqiya waxaa la kulmay nabiga calayh salaam macaka adiga sidaadoo kale la jirkaada rajulaani laba nin baa kula mida qaalaa yidhi mila maa qulta saa tiri oo kale cudurdaar maanaan lahayn faqiila lahumaa lagu yidhi mila maa qiila laka sida lagugu yidhi oo kale run baad sheegteen laakiin ilahay baa ku xukumi doona socaal la yidhi qaala qultu waxaan man huma waa kuwama qaaluu waxay dhaheen muraara binu rabiicata alcaamiri kowdhe wa hilaal binu umayata alwaaqiifi labadaas saxaabi yaa isku waddo ku taagantihiin qaala kacab wuxuu yidhi fadakaruu lii waxay ii sheegeen rajulayni saalixayn laba ninoo wan wanaagsan qad shahidaa badr dagaalkii bader ka qayb galay dadkii layidhi icmaluu qad afara allahu lakum layidhi yuu ka mid yihi icmaluu maa shi'tum fiihimaa labadaas nin iswad dayasha igu sugan anigoo caqabi ah iyo labadana badriyiinah labadaa nin igu sugan qaala wuxuu yidhi famadaytu markaasaan tagsiiyey oo tagay xiina dakaruu markay dakaruuhuma markay ii sheegeen lii aniga waraan u socday biyo khalaas ka noqon maayo runtaydii labadaani meeshay galaan baan gelaya labana walaagsanoo qiimo badanoo badriyiina saxaaba badarah dagaalka badar ka qayb gala weeyaan ilaahay hoojin maayo in allah qaala wuxuu yidhi wanahaan rasuulullah xukunkiibaa markay yimid kacab iyo labadii saaxiib lagu xukumay wuxuu yidhi wanahaan rasuulullahi sala allahu caleyh wasalam nabigu wuxuu reebay almuslimiin muslimiintii wuxuu ka reebay reer madiinaha iclaan haan can kalaaminaa hadalka annaga ayuha alaaatu baan khasiisiya si gaara ah saddexdaanadaasi min bayni man dad baan ka soo khasiisiy oo ka soo reebi oon ayaga xukunkan la saarin takhallafa canhu nabiga ka haray dadkii nabiga ka haray sideetan orka ayagu dalagama geline saddexdaanadaasa xukun la saaray oo muslimiinta waxaa laga reebay inay nala hadlaan juu iyo jaaha u dhihinaa layidhi hala hadlina nimanka ayaga go'doon ha la go'doomiyo waa imtixaan ogow haddii magaaladan la yihahdo hebel yaa lala hadlin maanta oo qofka su-aal weydiisaba indhaa kaa qabsado kan uu maro asala calayku lagaa qaadi waayo waxaad adduunkii o dhan baa cadhiiri kuu noqonaya xukunkaas bisaa lagu xukumay wax kale lama yeelin qaal ilaa ay xukunka ilahay ka imaanayo nimanka ayaa lala hadlin baa layidhi xukunka ilahay goormu imaan doona yaa yaqaana nimankii waxaasaa ku dhacay cunaqabateyntaasi xagga kalaamka iyo hadalkaa iyo ijtimaaci iyo muxuu aha dadka shacabkaa ayaa lagu sameeyey qaala wuxuu yidhi faijtanabana annaasu ijtanabana waxaa naga dheeraaday annaas dadkii baa naga dheeraaday qaraabo ahaya ehel iyo jiiraan ahaya saaxiib ahaya dadko dhan baa naga dheeraaday wa qaal kacab wuxuu yidhi taqayaruu lana wayba noo doorsoomeen taqayaruu way doorsoomeen lanaa annagii dad doorsoona oon kuwa naqaanaba ahayn xataa tanakarad ilaa ay inkirtay lii aniga fii nafsi aniga naftayda waxaa inkiray alardu dhulki naftaydii waxaa inkiray dhulkii baaba inkiray magaalada madiine ee dhulkii aan ku dhashay dhulkii maba ahaba famaa hiya maba aha bilardi alatii acrifu dhulkaan aqaanay dhulkii dadka o dhan haddii kula hadli waayaan qariib baa tahay qof qariibo magaalo ku cusub baa tahay waxaad lahadashaba hadduusan jirin magaalada magaaladii maba ahaba falabitnaa waxaan ku nagaanay calaa daalika go'doonkaasi lana godoomiyey hamsiina leyla konton habeen ayaa juuna noo dhina nala hadlin fa amaa labadeedii saaxiib fastakaana ayagoo khuduuc iyo oohin bay bilaabeen waqacadaa waxay fadhiisteen fii buyuutihima guryahooda yabkiyaan ayagu oohaya istakaana ee khaboca waxay iskaga xasileen guryihii labadooday bay ahaayeen markaa guryahooda iska fadhiisteen oohin bay halkaa la fadhiyaan ilaa bar iyo toobadkeed ilaahuna furdaami ayay la fadhiyaan wa ama ana aniguse fa kuntu waxaana ashabba alqowm qoomka ninka ugu dhallinyaraysan waa ajladan ugu xoog badan buu ahaa nin dhallinyaro oon fadhiisan karin karaysa duqaydoo kalen ahaayo fa kuntu waxaana akhrujuka iska soo baxa fa ashhadu salaa salaaddaan soo xaadiri jiray jamaacada wa aduufu fi laswaaq suuqan wareegi jiray walaa yukallimun ilama sahali jirin axadun qafna xaggaasoo laga bixi xaggaasoo laga bixi xaggaasoo laga bixi masaajidkaan geeli wax ila hadli male wa aatii rasuul allah nabiga calayhi salaatu wasalaam baan u imaan iska dhaaf qofka kale fa usallimu calayhi nabigaan salaami wa huwa fii majlisihi asagoo fadhiya meesha majliskiisii bacda salaam salaadda gadaasheeda meesha uu ku tukada asagoo fadhiya ayaa nabiga salaami asalamu calayka ya rasuul allah fa aquulu waxaan isweydiinoo isdhihi fii nafsii naftayda hal xaraka abooyano ma dhadhaqaajiyey shafatay bishiyihiisa biradi salaami salaamta radinteeda bishaha ma dhaqaajiyey am laa mimse maya ayaa ku baltami oon isku qabanaya salaantii makaa radiyey mise kaama radin baan isku qabanaya war kale iskaba uma usalli waxaan ku tukan qariiban minhu meel u dhow wa usaariquhu nadara markaasaan araga ku xadi anoo salaadda ku jira saasaan u fiirin fa idaa aqbaltu markaan qaabilo calaa salaatii salaadayda nadara ilaya anuu isoo fiirin nabiga calayh salaam waa lasgaal faida iltafatu naxwahu xagga umis markaan u jeedsadana acrada canhu waa iga jeedsanaya imtixaan baa qabsaday xataa idaa daala daalika arrinkaa markuu ugu dheeraado calaya korkayga daalikada min jafati lmuslimiin muslimiinta goynteeda daalikuhu fa ilaa aan ah koray jidaara xaa'idi abi qataada abi qataada xaaris binu ribciy beertiisii jidaarkeedii ayaan korayoo fantay tasawartu waan fantay wa huwa ibnu cammi waa ina adeerkay waa xabunnaasi dadka kaan ugu jeclaa ilaya aniga buu ahaa ugu kalsooni badnaa daan darbigiisa beerta fuulay isagoo beerta ku jiraan u galay fa sallamtu caleyh waan salaamay si toosa fawallahi wallahi baan ku dhaartay maa radda calaya salaam salaanta igama radinin faqultu lahu waxaan ku idhi ya abaa qataada ashudaka billah ilahay baan kugu dhaariyey hal taclamana ma ogta anii uxibu allaha warasuula ilahay rasuul inaan jeclahay soomaad ogeyn qaala fasakata waa iga aamusay facudtu waan ku cooliyey fanaashatu waan dhaariyey fasakata waa iga aamusay facudtu waan ku cooliyey fanaashatu waan dhaariyey faqaala markii saddexaad allahu warasuulu aclam ilahay rasuulkiisaa yaqaana maxay u tartay intaas waxba ma tarin asaga ilahay rasuulkiisaa yaqaana hadalkii yaa lala hadli la yidhina maaho allah rasuulu aclam hadal hadda kacab binu maali wax oo waaba waxaa weeyaan shaki baaba la geliyeyba inaad ilahay rasuul jeceshaana waxba kama ogin alliya rasuulkaa yaqaana walbahaar muu sii kordhisay fafaadad caynaaya labadii indhood baa ilmeeyey watawallaytu markaasa iska soo jeedsaday xataa tasawartu ljidaara jidaarkii baa dib u saafanto oo ka soo cararo iskaga soo baxay ninkii kugu dhowaa ninka dadka hadduu kanba yahay waxbaa dhacay fabayna waqti ana amshi anoo socda fii suuqi lmadiina suuqii madiina anoo iska dhex socda idaa namatiyu mid qoti aho min nabadi ahli shaam ehlishaam beeralaydaydi ka mida beeralaydii reer shaam ee asalkooda carabtaha shaamna waxaa haysta nimanka kilisaankaa ruum baa haysta min nabati ah min nabati ahli shaam ehli shaam beeralaydeedii ka mida miman dadkiina ka mida qadima la soo galay magaalada bidacaami raashin yabiicuhu inuu ka gato bilmadiinati madiina raashin magaalada madiine keenay yaaba yaquulu wuxuu leeyahay man yadullu calaa kacbinu maali war kacbinu maali yaa yaqaana waryaa itusa qaala fadafiqa naasu dadka ma hadlayaan rafiqa annaas waxay gudageleen yushiiruuna lahu inuu ishaara ilaya xaggayga fartaa lasoo fiiqaya mid waa midka kale ayuu farta soo fiiqaya sahmi loo bixinaya xataa jaa'anii waa i yimid fadafaca ilaya kitaaban warqad buu farta iga saartay ka socota min maliki khasaan boqorkii khasaasiinada nimanki la jiray shaam joogay madaxdii ahaa warqad ka socotay reer ruum jiray boqorkii eh, eh, eh, muxuu aha hiraqle ka hoos jiray khasaasiinada boqorkooda warqad ka socotuu igu dhiibay wa kuntu kaatiban nin kaatibahoo qoraalka yaqaano akhriskale yaqaanaan ahaaye ninba oma baahanina faqara'tu anaa markiiba baa akhriyey fa idaa fii waxaa ku qoran ama bacdu inta hordhaca kadib fainahu inahu shani qad balaqana waxaana soo gaar ama saaxiibka saaxiibka muxamed qad jafaaka inuu ku gooyey in lagu gooyo lagu dayriyaan maqalay walam yajcalka allaahu ilaahayna kuma yeelin bidaari hawaan dhul ihaane iyo xaqiraar ah ilaahay kuma yeelin walaa madyaca dayacna ilahay kuma yeelin ninkaa xoog gale ee waxaa tahay shaacirkae gabyaaga fasiixaa tahay saa darteed meel lagaa xaqiiray oo ihaane iyo xaqiraada inaad joogto ilaahay kuguma xumbaarin falxaq mina noo imoon waasik annagaa ku xirinayna ku dallacsinayne risbosal baa loo soo diray wey waa risbosalkii u horreeyey oy gaalo soo dirto muslimiin soo dirto si u kaxaysato kaniisada u geysato soo loobali annaga noo imow qaala wuxuu faqultu waxaanin xiina qara'tuha markaan akhriyay warqaddii yaa waxaan wahaabihii middanna ayada mid horaa ku haysata oo dhibaato balaayo horaa ku haysatae min albalaa'i balaayadii ka mid tahay tanna balaayadii bay ka mid tahan erigii ma maantuba gaal kuu baaqaya oo kuleeyahay noo imow maxamed iskaga soo tag wala balaayaa ku jirta marka caqiidadiisii ninkan fiiri xoogga ay leedahay taxarug iyo dhaqdhaqaaq waxba kuma dhicin go'aankiisa fiiri wuxuu leeyahy fatayamamtu waxaan u qastay bihaa warqadii attanuura godkii muufaha lagu dubaayey ee naartii dabkaha baan la aaday fasajartuha biha markaasaan ku weriyo ku gubay wixii o dhan warqadii fahoonkiis toosarkii waa gubay xataa idaa madad arbacuuna min alhamsiin kontonkii lanagu xukumay afartan markay tagtay wastalbasa alwaxyu waxyigiina uu daahay wax waxyoo naga hadlaaya oo xukun xagga alla ka yimidna uusan jirin idaa rasuulu rasuulillaahi rasuulka ilaahay qofuu soo diray sala allahu calayh waali wasalam baa yaatinii i yimid faqaala wuxuu yidhi ina rasuula allah xukun kalaa laguu kordhiyey aamuskii oo waxaa layidhi ina rasuula allah nabiga calayhi salaam yaamuruka wuxuu ku amraya an tactazila imra'ataka naagtaada inaad ka fogaato ayuu nabiga ku amray intaasaa loo ogolaa hadalkaas qaala wuxuu faqultu waxaan udalliquha miyaan fura amaa laa afcal maxaan sameeya wax la hadla buu lahaa war miyaan fura mise maxaan sameeya qaala laa maya fur laguma dhihine bal ixtizaala ka fogow intaa unbay taaganta sheekadu falaa taqrabanna ha u dhowaanin qaala wuxuu yidhi fa ilaa saaxiibay labadayda saaxiibna bimili daalika sidoo kale dad loogu diray oo waxay ka fogaada saanta u khidmaynaysay ayaa liga ka fogaada qaala faqultu waxaan ku yidhi liimra'ati xaaskaygii ilxaqii biahliki orad ciddiinna aad kelimada hadda furin ooma wado reerkiina aad waa kalimaadka ka mid tahay waxbaa lagu furaa laakiin niyadiisa maanta wuxuu ka wadaa orda reerkiinaad fakuunihi cindahum reerkiina iska joog xataa baad ku garanaysaa haayada xataa yaqdiya allaahu ilaa ilahay ka xukuma fii hada alamar amarkan waxaadna haysta ilaa ilahay o dhinac u rido ciddiina iska joog qaala fajaa'at imra'atu hilaal bin umaya ninkii kale ee labadii nin ee kale mid kamida ah hilaal baa la dhihi jiray xaaskiisii markii la yidhi ka fogo asagana waxay u timid rasuulallahi sala allah alay sl nabiga faqala le waxay ku tiri ya rasuul allah ina hilaal bina umayata waxaa tiri ka fogow shaykhun waa oday daayicun waa nin dayac maayo oon khidmays iyo waxba qabsan karin laysa lahu khaadimun wax u khaadimana ma haysto fahal takrahu miyaad nicaysaa naba allow an akhdumo inaan biyaha iyo waxsi siiyo qaala wuxuu yidhi ha laguma diida walaakin laa yaqrubanna kibar yuuna kuu soo dhowaanin iska sii biyo sii kuu soo dhowaanin faqaalad waxay tihi dhowaansho ma jirto inahu wallahi waan ku dhaartay maa bihi xaraka wax dhaqdhaqaaqaba kuma hayna ilaa wax haba yaraa tahwaah iyo wax dhaqdhaqaaqa waan ku hayna maba jirtaba wallahi maa zaala kama zuul yabkiinu ooy mundu kaana ilaa wakhtigu ka ahaada laga bilaabo min amrihi maa kaan arrinkiisa wixii dhacay intuu dhacay ee xukunkaa la saaray ilaa yowmi haada maalintan aan kula hadlaayo oohin buu la fadhiyaa ninka isagaa nin wax dhaqdhaqaaqa iyo dhowaansho la yidhaahdo ku jirto ma aha buu yidhi qaala kacab wuxuu yidhi faqaala lii bacdu ahli ehelkayga qaar ka mida waxay igu dhaheen low istaadanta rasuul allah nabiga alay slam idan weydiisatid fii imraatika xaaskaadii islaantaada adna maad weydiisatid oo aad dhahdayd nabi alla anahala ii ogolaada ha ii khidmaysa u dhowaan maaye faqad adina liimraati hilaal bin umaya hilaal bin umaya xaaskiisa waa u ogolaaday an takhduma inay u khaadimtee qaala kacab wuxuu yidhi faqultu waxaan ihi laa asta'dinu fiiha rasuula allah nabiga idan weydiisan maayo dhihi maayo islaantii halii soceeyo wamaa yudriinii maxay ogeysay maada yaquulu rasuulu llah wuxuu nabigu igu jawaabi doona calayhi salaam ida ista'dantuhu fiiha haddaan islaanta kala hadlo hadalkaa hadla in laiga badarso lagama yaabo wa ana rajulun shaab anna odayaasha lamidmio nin dhallinyaraan ahay markaa iga fogaatu qaala wuxuu falabistu bidalika cashara layaal afartankii beri toban kale yaa ku darmatay oo toban beri oo kale sii joogay intii islaantii aan iska fogeeyey fakamila lana waxaa noo dhammaystirmay hamsuuna leyla konton habeen min xiina laga bilaabo xilligii nuhiyana naga reebay can kalaamina hadalka annaga qaala wuxuu yidhi kacab uma sallaytu waxaan tukaday salaata alfajr salaadii subax sabaaxa hamsiina leyla kontan habeen subaxdii ay noo ahayd kontan habeen subaxdeedii ay waaga ka baryey ayaan salaaddii subax tukaday calaa dahri beytin guri dushii buyuutina guryahaanaga ka mida yaan iskaga tukaday fa baynaa waqti ana anigu jaalisun aan fadhiyo cala alxaala alatii xaaladiinaan ku sugnahay dakara allahu caza wajal mina xaaladii ilaahay nagu tilmaamay wadaaqad calayhim alardu bima raxubat xaaladdii ilaahay nagu sheegay oo qad daaqad ay cariiri nagu noqotay calaya korkayga nafsii naftayda wa daaqad calaya alardu dhulkiina cariiri ugu noqday bimaa raxubad waa sac noqoshadiisa maceeda dhulkii waasacaha cariiri ugu noqday wax kula hadliba hadduuna jirin dhulka cariiribu kugu noqonaya siduu ilahay qur-aankaba ku tilmaamay anoo ku sifaysan samictu waxaan maqlay sawta saarikhin mid dhawaaqay dhawaaqiis ow soo fuulay saariku calaa salcin buurti salac ee magaalo masjidka nabiga u dhoweed buu intuu fuulay yaquulu wuxuu yidhi bimadii fiihi dhawaaq dheer dee calaa sawtii sawtkiisa meesha u korreeyey wuxuu yidhi yaa kacab binu maalik abshir kacab binu maalik oo bishaareeyso ayuu yidhi intuu buurti fuulay dhawaaqiisii baa igu yimid bimeshi qaala wuxuu yidhi fakharartu waan hoobtay saajida sujuudu shukri baa la dhacay wa caraftu waxaan gartay an qad jaa farajun inuu faraj xag alla ka yimid oo waxyi toobaddaa nabiga lagu aqbalay uu xag alla ka yimid baan aqoonsado gartay sujuud baan la sii dhacay buudi qaala wuxuu yidhi faaadana rasuulullah nabiga calayh salaam wuxuu ogeysay annaasa dadkii bitowbati illaahi calayna ilahay toobad aqbalkunala toobad aqbalay ayuu dadka u sheegay wuxuu yidhi kacab iyo hilaal iyo muraara toobadooda waa la aqbalay maka lagu jamciya minka waa muraara kaafkuna waa kacab haadana waa hilaale saa ku xidfi xiina sallaa salaata alfajri salaada subax markuu nabiga calayh salaam tukaday yuu saxaabadii u bishaareeyey wuxuu labadaa nin saddexdaa nin waa toobadooda waa la aqbalay laga bilaabo maanta waa lala hadli karaa xagga allah waxyi ka yimid habeennimadiibay soo degtay aayaduu soo degeen guriga ummu salama ayuu nabiga joogay calayhi salaam kacabna qaraabay ahaayeen inay guurtay damcadooda u soo bishaarayso nabiga alai salam wuxu yidhi hadaad sheegto dadka dhan baa kacayo bulaanka waa lagu dardariyo waadaha kuu beriyo fadahaba annaasu dadkii waxay imaadeen tageen yubashiruunana ayagoo noo bishaarinaya dadkii oo dhan deen xagga anagu bay soo aadeen fadahaba qibala saaxiibay labadeeda saaxiib xaggoodana mubashiruun kuwa bishaareen baa aaday warakada rajulun nin baa soo ceydhiyey ilaya xaggayga farasan faras ninba xagga intuu faras soo qaatay yuu soo eri faras dheereenaya wa sacaa saacin midna waa orday min aslama reer aslama qibariya xaggayga laba nin baa tartantay mid waa faras buu soo qaatay yaa lagaaga gaari bishaarada kacab ayuu yidhi min lugihiisu ku soo orday haddii la arkay u arkay kan ordaaya laga orbadiyey wa awfaa wuxuu fuulay aljabala buurti salci intuu fuulay yuu dhawaaqay deedu yaa kacab binu maalik abshir buu yidhi fa kaana sawtu sawtkii baa wuxuu noqday asraca mid ka degdeg badan min alfarasi faraskii sawdkaas faras ka orod badan dhawaaqi uu dhawaaqayba yaa isoo gaadhay kanoo faras ku xuubinaya ayaa yimid warkii waan hayaa buu yidhi falamaa ja'anii markuu ii yimid alladii samictu kii aan maqlay sawtow dhawaaqiisa yubashiruna saw ii bishaaranaya kii aan maqlay markuu ii yimid fanasactu waxaan u siibay low asaga hawbaya labadii mareen qabay gu'iyo maarata maradii hoose yaan u siibay fakasawtuhumaa labadiiba iyahu asagii siiyey limaada bibishaaratii bishaaradu ii bishaareeye daraaddeed wallahi baan ku dhaartay maa amliku ma lahayn hayrahumaa labadaa waxaan ka ahayno mara kale ma haysanin yowmaydin maalinta labadaa mara basaan dharka haystay adiga marka muxuu sameeye dharkiisa ah muxuu xidhay wuxuu le wastacartu waxaan ergistay oon caariyaystay fawbayna laba maro yaan dadkaan ka soo qaatoo fallamaystood markaasaan xidhay labadayana ninkii baa siiyey fanalaqtu marka qof hadduu kuu bishaareeyo oo uu kaa farxiyo basharadaada iyo jidhkaada ay maaratay u kala baxaan farxdo inaad asaga ka farxisaa fiican fanalaqtu waan tegay ata'ammamu anoo u qastaaya rasuul allah ata'ammam anoo u qastay rasuul allah nabiga calayh salaam baan tagay xagga nabigaan aaday bishaarada waxay ka soo fushay nabi moxamed masdarkeedii iyo asalkeedii inuu ka soo qaato yatalaqaanii waxaa iga hor imaani annaasu dadkii fawjan fawja koox koox iyo raxan raxan baa iga hor imaanaya yuhami'uunanii ii hambalyeynaya bitawbati towbada igu hambalyeenaya wayaquuluuna dhahaya litahniyaka ha ku hambalyaso toobatullaahi ilaahay toobadiisa calayka uu koo toobad aqbalay ha kaa farxiso xataa dakhaltu lmasjida masjidkii nabigaan galay sala allahu aleh wasalam faidaa rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam nabigii jaalisun wuxuu fadhiyaa fi lmasjid masaajidku fadhiya wa xawlahu gaararkiisana annaasu dadkiiba garab fadhiya faqaama dalxa binu cubaydillaahi dalxa binu cubaydillahi radia allahu canhu oo muhaajiriinta ka mid ahaabaa istaagay yuharwiil asagoo degdegi xataa saafaxanii waa gacan saaray waa i salaamay wahannaani waa ii hambaliyeeyey dadkii o dhan waa fadhiyaan markii waa ii kacay wallahi baan ku dhaartay buu leeyahay kacab maa qaama rajulu nin iima istaagay min almuhaajiriina ka mida oon hayro dalxa bin cubaydillahi ka ahayn dalxaatlkhayr qaala fa kacab wuxuu ahaa laa yansaahaa waqfadaa iyo mowqifkaasi muuna ka halmaami jirin lidalxa dalxa kamuuna halmaamin xaaladaasi iyo maanta ayadaa ninkaasi siduu ugu farxay yani markay dhibaato ku haysato qofka kaa walbahaara markii wanaag iyo khayr aad heshana kugu farxa hada huwa sadiiqu saadiqu saaxiibka runtaa kaa wey saaxiibka runka waxaa weeyaan waxaa lagu gartaa mid markuu gaaro ku garab istaagi haddii xoogoo dheef iyo farax iyo wanaaga heeshana waa kula farxaya waa soo ordayaa midka kalese indho guduudan buu kugu soo fiina hadda xoogo farxa hesho haddii dhib soo gaarana waaba farxaya oo dadku shaah u qaala kacab wuxuu yidhi falammaa sallamtu calaa rasuuliillah nabiga calayh salaam markaan salaamay qaala wuxuu yidhi huwa yabraqu wajhu hadda salaanta waa laga radinaya nabigoo wejigiisa uu ifaayo min asuruuri farax daraaddiis wayaquulu wuxuu nabigu yidhi abshir bishaarayso bikhayri yowmin maalinta ugu khayr badnayd marra calayku soo marta maalin aad kugu khayr badneed maalinta kugu khayr badneed aayado qur'aana oo inaad toobadda lagaa aqbalay aad tahay xag alla lagaa aqbalay la akhrin doona ilaa qiyaami saaca wax ka khayr badan miyaa jirta abshir bikhayri yowmin mara calayka waladadka ummuk hooyada maalinta ku dhashay laga soo bilaabo maalinta kugu khayr badneed ku bishaarayso qaala kacab wuxuu yidhi faqultu waxaan idhi amin cindika yaa rasuul allah bishaaradan ma ka soo fusho nama jeclaaday am min cindillaahi xagg allah war noga haysa faqaala wuxuu ilah xaggayga ma ahe bal min cindillaahi aayado qur'aan ahayna wa kaana rasuulullah nabiga calayi salam wuxuu yidhi kaana rasuululah wuxuu aha calayhi salaam idaa sura markii la farax geliyo istanaara wajhu wejigiisaa nuuri jiray kaana wajha wejigiisa waxaad moodaysaa markuu farxa nabiga qicatu qamarin gabal dayax ah dayax nuurkiisa iyo iftiinkiisaad moodaysaa qaala wa nacrifu waxaan ku garan jiray inuu faraxsan yahay dalika iftiinka wejigiisa ka muuqanaya sala allahu calayh waaalih wasalam qaala falama jalastu markaan fadhiista bayna yaday nabiga hortiisa qultu waxaan yaa rasuul allah ina min towbatii toobadayda waxaa ka mid ahaa iyo shuruuddii shardiga aan galiya nadarkayga waxaa ka mid ahaa inuu ilaahay toobadda iga aqbalo waxyaalahaan u nadray waxaa ka mid ahaa aan ku nadray an ankhalica inaan ka dhex siibto o ka dhex baxo min maalihii xoolahayga oo idilba sadaqatan xaali sadaqa tahay ila allahi wa ilaa rasuulihi sala alla alay slam xoolahayga o dhan ba ka dhex baxoon ilahiy rasuulka ku bixiyo ayaan damcay faqaala rasuulu llahi sala allahu aleh wasalam wuxuu yidhi amsik haysa bacda maalika xoolahaada hawada wada bixinine qaar hayso fa huwa imsaaka bacdi qaar inaad haysataa khayru laka ku khayr badane xoolaha dhan waa bixinaya waajibaadkii kala awe xuquuqdii kala awe eweelkii acdi kula dii xaqin xaqahu arrimahaasa meesha ka baxaysee xoolahaada qaar hayso inna sadaqayso qaala kacab wuxuu yidhi haddana faqultu waxaan fa innii umsiku waxaan haysan sahmii sahmigayga iyo qaybtaydii alladii bikhaybar beelihii khaybar igu soo hagaagay haniimadii khaybar intaasaan haysan inta kalese waan bixinaya awrti baa kamid iyo geeli qaala wuxuu qultu waxaan yaa rasuul allah rasuul allah in allaha ilaahay inamaa anjaanii wuxuu igu badbaadiyey bisidq run ilaahay wuxuu igu badbaadiyey dhib iyo konton beriba ha naga aamusnaadee runtii aan sheegay bu ilahay igu badbaadiyey oo qur-aan baa soo degay inaan run la ahay yaa ayuha aladiina muntaquu llaha wakunuu maca asaadiqiina lyih dadka muuminiinta inta ilaahay ka baqdaan saadiqiinta kacab iyo hilaal iyo muraara oo kale noqdaa layidhi marka runtii baan ku badbaaday wa ina min towbatii haddaba hadday saa run halkaa ku gaaray aniga run waan ishaynaa wa ina min towbatii towbadeeda waxaa ka mida allaa uxadida inaana sheegin ilaa sidqa run mooyeene maa baqiitu intaa noolay waxaan runa inaanan ku hadlin kurkaa diidaga weeraayo inaan run uun sheego ayaa ayada medar iyo sharab ah qaala wuxuu yidhi fawalkacab fawallahi baan ku dhaartee maa calimtu ma oogi ana axadan qof min almuslimiina ka mida inuu ablaahu llahu ilaahay u nicmeeyey fii sidqi alxadiidi war sheeko runa uu ku hadlay qof loogu nicmeeyey mundu dakartu dalika lirasuuliillah sala allah alay wasalam maalintaa nabiga u sheegay laga soo bilaabo ilaa yowmii haada maalintan oo indho beeloon duqahay oan taagnahay axsano qof iga fiican ma garanaayo mima ablaaniya allaahu wuxuu aniga ilaahay maarata iigu nicmeeyey bihi maagaba ablaa waa nicmo wey yacni run run sheeko runoo lagu sheekeeyo siduu ilaahay igu nicmeeyey een runta u laasimay maalintaa nabiga ballantaa u qaaday laga soo bilaab ilaa maantadan qof ilaahay ugu nicmeeyo runta uu waafajiyey sideedoo kale ma garanayo buu yidhi wallahi baan ku dhaartay maa tacamatu oo ma qastin kadibatan been mundu qultu intaan idhi laga soo bilaabo daalika warkaa aan nabiga lirasuulilahi ku yidhi calayhi salaam run waxaan inaga soo bixi maayo intaan idhi ilaa yowmi haada ilaa maantadan been oo ma qastin buu yidhi wainii la arjuu waxaan rajaynaya an yaxfadanii الله inuu ilaahay xifdiyo fiima baqiya inta cumriga ka hadheen inuu ilaahay xifdiyo been iga ilaaliyo runta igu toosiyo sidiiqiinta igu daro ayaan raje ka qaba قال qaala wuxuu yidhi faanzla allahu caza wajal ilahay wuxuu soo dejiyey laqad taaba allahu ilahay waa ka toobad aqbale cala nabiyi nabi moxamed iyo wlmuhaajiriina muhaajiriin walansaari ansaar aladiina itabacuuhu nabiga raacay fii saacati qaswadaas qaswatu daat lcusra la dhihi jiray tabuukna waa la dhahaa saacadda ayada culayska jiray min bacdi ma kaada intuu sigay kadib yaziiqu quluubu fariiqin minhum koox ayaga ka mida quluubtooda inay leexato uma taaba calayhim allah ka toobad aqbalay inahu bihim ra'uufun raxiim wa cala alaaati saddexdiina waa laga toobad aqbalay aladiina khulifuu dib loo dhigay xukunkooda amarkooda iyo xaalkooda dib loo dhigay ilaahay maaragtay loo daayey xataa idaa daaqad calayhim alardu dhulka markuu cariiri ku noqday bimaa raxubad waasacnimadeeda ay la socoto dhulka waasaca wa baaqad calayhim anfusuhum naftoodana ay ciriiri gashay xataa balaqa yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha intaad ilahay ka baqdaan wakunuu ka mid noqda maca saadiqiina khiyaarta runta sheegtay ee runta ku badbaaday muqanaafiqiintana waa la lacaraday oo wax allaale wixii ku hadleen siddeetankii beenta sheegay ayagana beenalayaan yihiin ayadii soo socda qaala kacab wuxuu yidhi wallahi baan ku dhaartay ma ancama allahu calaya ilaahay iguma galladaysanin oo iguma nicmaynin min nicmati nicma qadu weligay bacda id hadaani allah intuu ilaahay ugu hanuuniye lilislaami islaamnimada nicmatulislaam baa ugu weyne kadib acdama nicmo ka weyn fii nafsii naftayda iga weyn min sidqi runtayda rasuulalahi sala la alay slam aan run sheegay nicmada ugu weynada ilahay ii gara wey bacda alislaam allah akuuna inaanan noqonin waan sigtay kadabtahu mid been u sheega oo fahlika deen haddaan been u sheegi laha waan halaagsami lahaa kamaa sida halaka aladiina kuway u halaagsameen kadabuu beenta iyo cudurdaar beena nabiga ku harqiyey in allaha qaala liladiina kadabuu kuwii beenta sheegay ee yii wallaahi nabi alla waxaanaan sidaanaan ahay meeshaan janada sidaanaan ahayd ee nabigana daahirkooda uu ku xukumay ilahayna u tala saartay kuwii ayaga ahaa ilaahay subxaanaه wa tacaala in allaha qaala liladiina kadabuu wuxuu ku yidhi xiina anzla alwayu xiina anzala markuu alla soo dejiyey alwaxya waxyigii shara maa qaala liaxad qof waxa lagu yidhahda wuxuu ugu shar badnaa oo haddana waxaa lagu yidhi ma wax ka hariba waa qur'aan la akhrinaya ilaa qiyaami saaca qaala allahu tacaala sayaxlifuuna billah ilaahay bay kugu dhaaran doonaan munaafiqiinta lakum idinka ilaa goortiiba idin dhaaran doonaan inqalabtum aad soo gadoontaan ilayhim xaggooda litucriduu canhum inaad ka jeesataan oo iska daysaan darteed faacriduu iskaga jeesada waa qurine canhum xaggooda inahum rijsun quri nijaasa weeyaan ka jeesada waa munaafiqiin waxaad moodaysaan muslim wamawaahum jahanam jahanamay ku hoyan doonaan jazaan waxaa lagu abaalmarinaya bimaa kaanuu yaksibuun waxay kasbadeen iyo beenta ay harqiyeen iyo muslimiinta ay dhabarjabiyeen yaxlifuuna lakum waxay iniin dhaaranayaan litardaw canhum inaad ka raadli noqotaan fain tardaw canhu haddaad idinka ka raadli noqotaan fain allaha ilahay baa kollaba laa yardaa ka raadli noqonin can ilqowmi alfaasiqiin qoladaa faasiqiinta diinta ka baxay fiir aayadahaasa lagu dul aqri kuwana ma xaggey gelayaan kontonkii maalmood nimankii toobadooda la aqbal qur-aanka lagu ammaani baa la akhrinaya kuwana aayadahana lala dhacaya marka runtii buu ku badbaaday asidqu munjaad wey qaala kacab baa wuxuu yidhi kunaa waxaanahayn khulifna kuwa la gadaal barya baan ahayn ayuha alaaatu saddexdii baan khasiisii saddexdaanadii waanana gadaal mariyey can amri ulaa'ika kuwaas siddeetankiiyo dhowrkaa amarkoodii alladiina ulaa'ikadii qabiila minhum uu ka aqbalay rasuulullah nabiga calayh salam uu ka aqbalay xiina xalafuu low markay u dhaarteen kuwa ayagaee nabiga calayh salaam uu ka aqbalay cudurdaarkoodii annaga waana naga dibdhigay oo idinka waxaaleeda jooga amarkiina xag alla laga sugi fabaayacahum kuwaa deena nabigu iskala mulaayacooday la heshiiyey waistaqfara lahum dambidhaafna wuu sameeyey annaga waanana dibdhigay wa arja'a rasuululah nabiga calayh salaam wuxuu dib u dhigay amaran amrana anaga amarkaanagi xataa qada allaahu fiihi ilaahay baana kala xukumay xukunka anaga soo dejiyey wacala alaaati aladiina khulifuu waa laga tago aqbalay fabidalika qaala allahu caza wajal wacala alaaati aladiina khulifuu saasuu ilaahay u caddeeyey saddexdii alaatadiina waa laga towad aqbalay buu walaysa ma aha meesha marka u fiirso dibdhigan aayaddu ay sheegtay wacala alaaati aladiina khulifuu la dibdhigay ma dibdhicii ay ka dibdhaceen tabuug baa haddii tabuuq bay ka hareen nimankii tabuuq ka haray waa laga toobad aqbalay haddii ahaan laheyd toobadah laga aqbalo oo ha fiicnaadaanee laakiin haddana wasmatu caar wasmatu caar bay ku noqon lahayd tabuuq bay ka hadheen ma mar walba lagu hayn lahaa oo saasay ceeb bay ku ahaan lahayd marka looma jeedo khullifuudan tabuuq bay ka hadheen ma aha walaysa ma aha buu ku leeyahay alladii arrinka uu dakara allahu ilaahay sheegay oo mimaa khulifna dibdhiganana dibdhigaya ma aha takhallufna dibdhacaanagaan ka harray canilqaswi duulaanka maaha ayadda waxay sheegayso wa inamaa huwa waxaa weeye takliifuhu nabiga dibdhigidiisii iyaana anaga uu amarkaana dib dhigay wa irjaa'hu dibdhigidiisii amrana amarka anaga uu dib u dhigay camana uu naga reebay xalafa lahu u dhaartay wactadara ilahi u cududaartay oo faqabiila minhu marha uu ka aqbalay kuwa amarkaana inuu dibdhigo anaga ilaahay nagu reebay taas way midda ayaddu ay sheegayso wa hadihi manqaba in munaafiqiinta ilahay naga reebay oo amarka anaga xagg alle laga xukumay taas waxay noo tahay ammaan iyo fadli bay noo tahay xadanii maxamed bn raafi xadana xujay bn muana xadana leyt can cuqayl can mishaa biisnaadi yunis can zuhri sawa xadana cabdulcabdi bn xumayd xadana yacquub bn ibraahim bn sacdin xadana maxamed bn cabdilahi bn muslim ibn akhi zuhri can camihi adeerkii maxamed bn muslima mxamed bn muslim zuhriga ahaa ahbaranii cabdiraxmaan bn cabdilahi bn kacb bn malikin ana cubaydllahi bn kacb bn malik wa kaana qaa'ida kacab kii hogaamin jiray buu ahaa hagi jiray xiina camiya kacab markuu indha beelay qaala samictu kacab bnu maalik yuxadiu xadiida waxiina takhalafa can rasulilah fi qaswati tabuuk wasaaqa alxadiid wazaada fiihi wuxuu ku daray calaa yuunus yuunus riwaayadiisa fakaana rasuulu llah nabiga calayi salaam wuxuu ahaa qalla maa yuriidu qaswa waxaa yareed inuu nabigu duulaan uu doono ilaa warraa warraa waa tawriyaysan jiray tawriya sarbeeb biqayriha meeshu u socday meelaan ahayn ayuu nabigu sheegsheegi jiray sarbeeb xataa kaanat tilka alqaswa ilaa duulaankaasi tabuuq laga gaaro tabuugta iyadu tawriya waa laga baxay bannaankaa lasoo dhigay meeshaan u soconna waxaa run oo xaqiiqa ay ogaataan tabuug baan u soconnay ogaada walam yadkur ma sheegin fii xadiidi min akhi zuhri abaa khaydama waluxuuqahu binabiy kun abaa khaytama iyo waluxuuqahu haleelidiisii binabiy uu soo haleelay riwaayatu ibn akhi zuhri kuma sugna ruwaadda kale zuhri baa iskale waxadaanii salmaan binu shabi xaddaana xasan binu cali xaddaana macqil bn cubaydilah can zuhri akhbarani cabdiraxmaan bin cabdillahi binu kacb bn malik can cammi cubaydillahi binu kacb wa kaana qaa'ida kacb xiina usiiba wazaru kacb markii indhaha laga asiibo indha beelay ninkii hagi jiray buu ahaaye wa kaana aclama qawmihi qowmkiisa ka ugu yaqaano waa caam oo ugu weeleen badan buu ahaa liaxaadiidi asxaabi rasuulilah saxaabada nabiga axaadiisteeda ninka ugu yaqaanu ahaa qaala wuxuu yidhi ninkaas daga saa loo ammaan samictu abi aabbahay baan maqlay kacab binu maalig ahaa wa huwa axadu alaaa saddexdii buu ka mid ahaa alladiina salaaadii tiiba caleyh naga toobad aqbalay yuxadiu asagoo warrami baa maqlay annahu lam yatakhalaf inuuna ka harin can rasuulilah nabiga alay slam fi qaswati duulaan hasaau duulaqadu weligii kayra qaswatayn laba duulaanu badar iyo tabuk wasaaqa alxadiida waqaal fiihi waqasawa rasuulu llahi waa duulay calayh salaam binaasin kaiir dad fara badan yaziiduuna ka badan calaa cashrata aalaaf toban kun ka badan walaa yajmachum diiwaanu xaafidin diiwaan wax xifdiya ama inuu xifdiya diiwaankiisna ma jamcinayo baabun fii xaddi alifki wa qabuuli towbati alqaabid mid dheer weyn asagana qabso wuxuu ku saabsan yahay fii xadiii lifki ifkiga xadiidkiisii beenuumashadii lagu beenuuntay ummuna caaisha iyo sidii ilaahay u beri yeelay qisada ayadaabuu ka hadlaya qaswat lmuraysi ama qaswat banusala midkaa tiraahdaba duulaankaasaa lagu baxay ama safar kale markaa niman baa ku been uunta caaisha munaafiqiinaha dad muminiina muslimiinahana waa ku maarata simirraxoodeen arrintaasoo dheer oo murug badan hadda markii dambena khayr iyo farax iyo rayreen ku dhammaatay xadaana xibaan bn muusa akhbarana cabdulahi bn mubaarak akhbarana yunus bn yaziid alayli xaw xadaana isxaaq bn ibrahim alxandali wmaxamed bn raafi cabd bn xumayd qaala bn raafi xadaana waqaala akharaan akhbarana cabdrazaq akhbarana macmar wasiyaaqa xadiiu macmar min riwaayati cabdillahi bn raafic qaala yunus wamacmar jamiican can zuhri ka wariyeen zuhrin afar nin buu ka wariyey abarnii saciid ibnu musayib kowdhe wa cumar binu zubayr labadhe wacalqama bnu qays saddexdhe wacubaydulah bn cabdilah bn cutba bn mascuud afartaa taabiciinta ajillada ah ayaa ii warramay nin walba inbuu ka wariyey xadiidka waa isku darsaday marka wuu isku darsaday xadiis dheer ayay u noqotay can xadiidi caaisha iga warreen zawji nabiy nabiga xaaskiisa caaisha aheed qisadii ku saabsanee xiina goortii qaala lahaa ahlulifki beenalayaasha ay ku dhaheen maa wixii ay qaaluu ku beenuunteen oo fabara'ahaa ilaahay u yeelay allaahu ilaahay mima uu ka yeelay qaaluu wixii gabadha dacaayadiiyo beentii ay ka sheegeen ay ka faafiyeen ilahay baa baryeelay suuratu nuur qur-aan baab soo degay wa kulluhum afartaas buu leey zuhri a'imada culummada ee taabiciinta ii warramay kulluhum dhammaantood xadaanii wuxuu ii sheegay daa'ifa qayb min xadiiiha xadiidka caaisha ka mida wa bacduhum qaar baase kaana ahaa awcaam mid xifdin badan lixadiiiha xadiidka caaisha min bacdi marka kale wa ahbata ka sugid badan ikhtisaasan werinta iyo raacidda iyo werinta waqad wacaytu waan xifdiyey can kulli waaxidin mid kasta oo minhum afartaa ka mida alxadiid aladii xadiidkii xadaanii kisti wuu ii sheegay waan ka xifdiyey wa bacdu xadiiihim xadiidkooda qaarkood afartaas ana caaishata radi allahu canha zawja nabiy sal ly slam qaalad inay tiri kaana rasuulullah nabiga calayh salaam wuxuu ahaa caadadiisa iyo da'bigiisa dhaqankiisa idaa araada markuu doono an yakhruja safara inuu safar u baxo markuu damco aqraca bayna nisaa'i haweenkiisa u qori ridi jiri heblahayna kici ma dhihi jirin kol haddaa haweenka siman yihiin wada galoof yihiin midda xoog leeyihiin inaad mid iska kaxaysato ma bannaana waa inaad u qori tuurto oo tidhaahdo miduu soo baxo qorigeedaan qaadanaya haddayse midna umul tahay midna xoog tahay oo kuu khidmayn karto tu xaamilo shinkeeda dhammaaday tahay tuna ay waxba lahayn markaa dee lama tartarsiin karo tii xaamalada hadday soo baxda maxay kuu tari faayatahunna midoodii kharaja sahmuha midii sahmigeeda uu soo baxo yukhrada biha rasuululahi la bixi jiray calayhi salaam macahu maciisa middaasu qaana jiray qaalat caaisha waxay tihi faaqraca waa qor riday baynanaa naxdaanada fii qaswatin hazaha duulaan duulaamadii uu u baxayay kamida uu duulay yuunoo qor riday isku imaada fakharaja waxaa soo baxay fiiha qurcadii iyo qorituurkii sahmi aniga sahmigaygii baa soo baxay iyo in aniga raacaa soo baxday nasiibkeed fakharajtu waan baxay maca rasuuliillah sala allah aleh wasalam nabigaan raacay wadalika bacda maa unzila alxijaab aayat lxijaab intii soo degtay fasaluuna min waraa'i xijaab ayaa kadib bay ahayd oon isxijaabnay waana uxmalu waxaa lagu qaari jiray fii hawdaji aniga hawdajkayga hawdajku waa wax weyn oo sanduuqoo kale oo weyn oo gabdhuhu geli jireen oo gura ah markaasa intii la qaado yaa rartida korka laga saaraya quradaas iskaga jiraysa waunzal waa lay dejin jiray fiihi hawdajkaasi masiirana intaan soconoo idilba kaasaan ku dhex jiri jiray qurada ah xata idaa faraqa rasuulullah nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu bogay min qaswihi duulaankii u baxay oo waqafala uu soo gadoomay oo wadanuunaan u soo dhowaanay min almadiina magaalada madiina u soo dhowaanay aadana laylatan habeen buu wuxuu iclaamiyey biraxiil in la guuri doon berri waan guuraynaa waa ka ogaada saa ku saaxda caawa faqumtu makaasaan kacay bay tihi xiina aadanu biraxiim ciidankii warkii nabiga xalay maqlaayey qabanbaalada iyo raridda u xil saaraa markay iclaamiyeen oo dhan xilligii nabigaa la gaaray ka kacaay yaan famashaytu baxay oon socday xataa jaawajuljaysa ciidankii meeshuu ku daadsanay deganaa baadiye cidlada degan yahay yaa ka baxbaxay bay tihi xaaja gudashay bannaanka u baxday falamaa qadaytu markaan soo gutay min shaanihi xaajadaydii iyo dantaydii aqbaltu waan soo gadoomay ila araxli meeshii aan deganina ku soo gadoomay falamastu waxaan taabtay anoon soo gaarinba sadii xabadkumasaa iskaga taabtay faidaa ciqdii kuushaydii kuulay waasheeda asma ka soo caariystoo dahaba min jisci dafaar meesha dafaar la yidhahdo kuulaha lagu sameeya qadanqadacawd iga goday kuulshaydii oo jiscu dafaar aheed jiscigu waa qarzi nooc kuulaha ka mid aho dafaarkuna waa qaryatu min alyaman tuulo yaman kumida lagu sameeya qadinqada way luqunteeda way ka goodeen kuma taallo farajactu dib baan u laabtay raadkaygii faltamastu waxaan raadiyey ciqdii kuushaydii faxabasanii ibtiqaa'uhu kuusha raadintaydii ayaa i xabistoon ku daahay wa aqbala rahdu ladiina kooxdii kaanuu ahaa yarxaluuna kuwa rara lii aniga kuwii aniga guradayda qaadi jiray yaa soo qaabilay meeshii guradiidan ku jiraan la imalaynaya faxamaluuhu daji oo isla qabtay hawdajkii ayaa kor loo qaaday faraxaluhu waxay ku rareen calaa baciiri neefkii geelayo radayii alladii kuntu arkuma aan ayaa lagu maarata lagu xidhay oo xarkii iyo wxuu lagu guradii wahum yaxsibuun waxay u malaynayaan annii fiihi inaan ku dhex jiro yay u malaynayaan su'aal qof meelu ku jira iyo wax maran miyaa isku culays noqon kara tiibay ka jawaabaysaa waxay leedahay qaalad wa kaanat innisaa'u haweenku waxay ahaayeen idaaka waagaasi khifaafan kuwa fudfudud lam yuhabalna muunan cuslaynin walam yakhshahunna ma daboolin alaxmu hilib hilib ma daboolin mana cuslaynin dadka khafiifaho fudfudud bay ahaayeen inamaa yaakulna waxay cuni jireen alculqa wax yaroo luquma min acaamin raashina kuwa maarata alaabta soo tuuranaya ee wax wax ka cunaaya ma ahee waxay ahayn dad cuntayar cuna oo waxay afgaliso cunoon cayil iyo hungurweynan midna iska ilaaliya ayay ahaayeen falam yastankir ilqowm sidaasay qoonka u inkirin intiqala alhawdaji hawjadka culayskiisa xiina raxaluu markay raraayeen saasayna u maaratay ayayna u inkirin oo warrafacu ay qaadayeen war meesha waa maran tahay saasayna u dhihin waa qab wey marka culays marka hore ma jirin inaan ku jira unbay ii maleeyeen waxaa intaa iisii dheer wa kuntu jaariyatan gabar baan ahaa xadiidata sinni da'yarra waan ahaa gabar da'yarra dhoortoban jirana waan ahaa tabartuna marka cayin lamaba jirin haweenkao dhan baabsa ahaa intaana way ii dheer tahay way ayagoo u malayna inaan saarnahay wawajadtu markaa kadib baa waxaan helay caqdii kuushaydii bacdama istamara aljeyshu ciidankii intuu tegay oo socodkiisa uu daa'imo baxay oo jabadii laga guulay ayaan kuushi helay faji'tu manaasirahum meeshay deganaayeen baan iska imaaday walaysa biha daacin wax dhawaaqa walaa mujiibu wax hoodhaha midnaba ma jiro carradii tukahan baa qaaqlaynaya wax dhaqaaqaya ma jirto fatayamamtu markaasaan waxaan u qastay manzilii booskaygii alladii kuntu fiih xalay meeshaan beriya nabiga la joogay halkii baan iska soo qastay jabadii oo iska cidlaa meeshii ayaan imaaday wadanantu waxaan yaqiiniyo oo maleeyey annoo qooma qoonka sayafqiduuni inay waayi doonaan markii la dego oo wax soo baxa la waayo meesha waa la fiirini waa la wey doonaa fayarjicuuna ilaya way ii laaban doonaan marka haddii iisoo laaban doona inaan hadda habaaboon iska baxo baalka e cuno meesha un ku subaalsiriin fa bayna ana jaalisatan oo iska fadhiya fii manzilii meeshayda anoo fadhiya qalabatnii waxaa iga qaalib noqday caynay indhahayga macayni fanintu waan saaxday hurdaa kusoo degtaa markaas iska saaxatay wa kaana safwaan binu mucadal asulami nin la yidhahdo safwaan binu mucadal reer bani sulayma ayaa jiray uma dakwaanii reer banu dakwaan ka sii ahaa wuxuu ahaa qad cararasa kii degay min waraa'i iljeish jeyshka gadaal buu ka degi jiray caadadiisuu lahaa saxaabigaas wuxuu ahaa markuu ciidanka meesha dego asaga halkaasuu degi markuu dego hadhow markii la guuro oo habeennimaa la guure yuu jabadii saa u dhexmari saa u dhexmari wixii la halmaamay iyo wixii ka dhacay iyo waddadii buu soo qaaday o alaabtaasu soo aruurin intaas muxsin buu ahaaba samafalaa fa adlaja waa soo guuray waagii intuuna si fiican u baryin u caddaanin fa asbaxa cinda manzili meeshii ani aan bariyey agteyda unbuu kuwaa bariistay fa ra'aa hadduu waagii barya wuxuu arkay oo uu jabadii dhex marmaray sawaada insaan qof mudutuushii iyo muuqaalkiis naa'iman hurda qof hurda unbuu arkay meeshaa ka arkay faatanii waa ii yimid facarafanii waa i gartay xiina ra'aanii markuu i arkay caaisha binta abubakar zawjatu rasuulillaahi inaan ahay wuu i gartay say u gartay waqad kaana yaraani hadda kahor buu i arkay qabla an yudaraba alxijaabu calay intaan xijaabkana na dul saarin wejiga iyo jirkao dhanba in la dadi jiray baad garanaysaa intaas ka hor ayuu i arki jiray fastayqadtu markaasaan toosay biistiljaaihi inaalinaysigiisi inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun ma ka war helay bay tah xiina carafanii markuu ii gartay warbaxaasee waxu dhaceen caaisho see looga tegay meeshan xaaskii nabiga calayh salaam sidiiqa bintu sidiiq see meesha inaa lilah w musiibo wey markaasaa markaan indhaha kala qaaday ninkii kor taagan arkay yaan fakhamartu wajhi wejhigaygii baan dabooshay bijilbaabihi jilbaabkaygii baan wajiga ku dabooshay oo wallahi waan ku dhaartay bay leedahay caaisha maa yukallimunii ilama hadlin kalimatan kelimo walaa samictu minhu kama maqal kalimatan kelimo hayra istirjaa'ihi inaa lilahi wa inaa ilay raajicuun waxaan ka ahayn kama maqal xataa anaaqa raaxilatu hashim uu fadhiisiiyey fawadca wuxuu ku istaagay calaa yadiha hasha jeerigeedii hore lugta horuu kaga istaagay ula dhaqaaqin fuul buu yidhi farakibtuhaa waa aamusan yahay warka intaa kisu kale ku hadlay farakibtuhaa markaasaan fuulay bay tihi xaggee kale cisaarala wey marka asagaa unba haddada ugu dhow saxaabi jaliila wey fandalaqa waa tagay yaquudu asagoo hogaaminaya bi araaxila hashii buu ugu hogaanay asagana waa lugaynaya hashii buu wadaa xataa aatayna aljeysha jeyshkii baan gaarray u tagnay bacda maa nazaluu markay degeen kadib muuqiyiin ayagoo harsanaya fii naxri daahira qoraxda xilliga ugu kulleed ee qoraxda iyo dahiradu ay samada bartankeeda iyo dhuunteeda ay ku taagneed iyagoo muuqiriin harsanaya miiqaarku waxaa weyaan waa eh, eh, mxuu ahaa eh, alxaru shadiid kuleelka darma iiqaar la yidhahda muuqir la yidhahda ayagoo kuleel daran xilli kulul harsanaya ayaan ciidankii gaaray fahalaka waxaa halaagsamay man halaka qofkii halaagsamay fii shaanii aniga xaalka ee kii ku halaagsamay baa ku halaagsamay haddii caaisho la waayey markii waxoogo la joogaan isagoo safaan gaarigii mxuu ahaa rirtigiisii ay saaran tahay ee soo baxday munaafiqiin baa iskala socota saxaabada ayay ku hadlay cabdulahi bin ubaya keyrkiiba waxay dheheen walla inuuna gacantiisa ka badbaadin wayna kala badbaadin maanta far buu saaray waxaasay dhaheen wa kaana aladii kii wuxuusa ahaa tawallaa ninkii tawalliyey ee la wareegay ee u xoog badnaa kibrahu beenta weynankeeda cabdullahi bin ubay bin salol buu ahaa cabdulahi way binu salool rasu lmunaafiqiin ninkaasaa shaqada la wareegay markiiba wuxuu ka dhigtay idaacad buu furtayba wararka soo aruurisa wararkaa la soo aruuriyo faafinteeda iyo aruurinteeda u fadhiistayba madiine la galay faqadimna almadiina magaalada madiina ayaan gallay fashtakaytu waan xanuunsaday bay tidhi xiina qadimna almadiina markaan madiine gallay shahran bil baanan aalloon xanuunsanaa waannaasu dadkuna intaasi yufiiduuna waxay tiimbanayaan fii qowli ahli lifki kuwii beenta iga sheegay wararkoodii baaba sii sarrifaya waxaa la yidhi ayaa laleeyahay lowlaa in samictumuuhu qultum inay ka hadlaan oo aamusiyaan baa la rabay oo ay dhahaan subxaanaka haadaa buutaanu cadiim inay dhahaan ayagana waxaa weeyaan hebel baasaa yidhi hebel baasaa yidhi ku beentii faafiya mid maarata ka wariya walaa ashcuru moogi bishayin wax min daalika waxa dadku ay sheegayaan waxbaba kamoogii aniga wahuwa xaalku wuxuu yahay yashaanigu yariibuni waxaa shaki geliyeyse fii wajaci xanuunkayga waxaa shaki geliyey anii anigu laa acrifu inaanan aqoonsanaynin min rasuulilah nabiga calayh salaam kuma arkin alluطfa naxariistii iyo dabacsanaantii alladii kuntu aan ahaa araa minu tii ku aragta xiina ashtaki markaan xanuunsanaya markaan jirana ama xanuunsanayay raxmaduu ii muujin jiray agfariisigii qur-aanku akhriskiisii sidii ku aqaanay kumaba arkin nabiga calayh salaam tanaa ishaki gelisay warmase wax u jiraan inamaa yadkhulu rasuulu llah sala allah alay wasalam wuu soo geli guriga wayusalimu dadkii meesha joogay buu salaami uma yaquulu wuxuu lehay kayfa tiikum ka warrama midii umbuu dhihi waa iska noqonaya fadaaka kaasaa yarwi buu ii shaki geliyey warkaa war aan u fadhiyey ma aha war waxaase wax u jiraan tii ka warrama umbuu idhihi walaa ashcuru mana oogi bishari balaayadan la faafiyey ma ogi xataa kharajtu ilaa aan baxay bacdamaa naqaahatu markaan xoog soo duudsaday naqaahadu waa duudsiga qofka xanuunkii waa ka roonaaday laakiin weli waa tabar daran yahay bacdamaa naqaahatu markaan soo duudsaday kadib yaan baxay wa kharajat macii waxaa i raacday ummu misdax misdax hooyadii qibala almanaasir meeshii manaasix la dhihi jiray magaalada madiina bannaankeediiye wahuwa huwa mutabarazuna meeshaan ku bannaan bixi jirray wey meeshaasoo banaanka la aadi jira o loo faadhumaysan jirayoo bannaanka marka habeenkii oo kale dadku aadi jireen halkii baan u baxay habeennigo walaa nakhruju maanan bixi jirin ilaa laylan habeen mooyeen ilaa leylan habeenka kale laga gaaro ka habeen ka habeen unbaa la baxaya wadalika wakhtigaasna qabla an nattakhida intaanan samaysanin alkunufa musqulaha qariiban u dhow min guryaha guryahanaga musqulaha guryaha u dhow intaana samaysanin bay aheedoo musqul lama haysto kahaban kahaban baa la dhaxayaa haweenkuna maalin ma bixi karaan dhulku waa dhul iska saxro ahoo cidlahoo aan lagu qarsoomi karin haweenkaa lagu gaban wa amrunaa amarka annaguna maxaa musqulo u samaysan weeyeen haddii la yidhi wa amrunaa amrulcarabi awali carabtii hore oo kale ayuu amarka annaga ahaa fi tanasuhi xagga nushada iyo muxuu ahaa bannaanbaxa iyo iyo dhaqanka annaga ahaa tanasuh inaan nusha iyo bannaanka iyo hawadaas ayaan jecleen musqushan iyo godkan maanan sii jecleen waagi hore carabtii hore saasaan ahaynoo amarka anagu caadadii hore iyo carabtii hore iyo dhaqanka hore horean iska haysanay ah, in musquul guryaha agtoodan ku samaysano arrintaa ayada reebaaduhu sidaas ammanka ma yihiin oo musquulaha way dhibaan musquuluhu way dhibaan ah, bale waxaa waxayba isku habaari jireenba waxay isku habaari jireen xaarkaada xero loo od ayay isku habaari jireen marka hadda waa loo oday reer magaalku way u oteen dhibna kuma qabaan oo unahaas ku wataan taas weeyaan wa amruna amruulcarabi luwalu fi tanazul wa kunnaa waxaanu nata'adaa bilkunuf musqunuhuna waaban ku dhibaatoon jirayoo an natakhidaha cinda buyuutina guryaha agtooda ku samaysanno waaban ka waswaasi jiray oo waxbaa naga sidaa u naci jiray fandalaqtu waan tagay ana wa umu aniyo mustax hooyadii tagnay wahiya binta abi ruumin bn mualib bin cabdimanaaf wey wa umma hooyadayna imratu saqa binu caamir wey khaalatu abi bakri sidiiq abubakr sidiiq habaryartii weeye gabadhan umu maslaxa wabnaha wiilkeeduna mistax binu ufaata ibnu cabaad binu mualib weeyaan faaqbaltu waxaan soo qaabilay ana wa binta abi ruumin qibla beyti haddaan soo xaajo gudanay xagga gurigeegaan soo aadnay xiina faraqnaa markaan bognay min shaanina dantaanadii facaafarat waxaa huntutuushay oo muxuu ahaa kuftay umu mistax fii mirdihaa maradeedii maradeedii ayay ku huntutuushayoo maxaa la dhihi jiray ah, ku kufigaadhay turaantura iyo waxbaa saas dhahan way turaanturatay mumisdac fii mirdihaa maradeedii ay jiidaysay iyo ku turaanturootay faqaalat markaase waxay tihi tacisa misdax misdax baa hoogay waa wiilkeedii wiilkeedii bay leedahay waa haweenka way dhahaan faqultu laha waxaan ku idhi bi'sa maa qulti waxaad tiribaa baas leh tasubbiinima waxaad caayaysa rajulan qad shahida dagaalka badan ragga ka qayb galay oon looga dhowaan jira qiimahooda maaragtay la yaqaanay ninkaa miyaad u ogolaatay tacisa aad leedahay qaalad waxay tiri ayhantaa doqontanay ama haadihi tanay alam tasmicii miyaadan maqal maa qaala wuxuu yidhi wiilkeedii bay ka warbixinaysaa ninkan aad hadda u teeteenaysayd aniga shimaha iyo furaha iyo goosanayso ee leedahay maxaad wax oga sheegi adigu wuxuu kaa sheegay maogta muxuu yahay qultu waxaan wamaadaa qaala oo muxuu yidhi qaalad waxay tiri saas iyo saa iyo saa fa akhbaratnii waxaa igu suhurguftay biqowli ahlilifki dadkii beenta faafinaya inuu ka mid yahay oo ninkaasaa kula haray oo waxaasaa lagugu sheegay oo arrintaasoo dhan magaalada way qabsatay ma ogid miya asagana wuu ka qayb qaatay fastadtu waxaan siyaadsaday maradan jira ilaa maradii jirradaydii duusi ahayd markii warkii la ii sheegay xanuun kalaa igu kordhay waana dhacay falamaa rajactu ilaa beytii gurigaya markaa ku laabtay fadakala calaya rasuulu llahi sala allah aleh wasalam uu ii soo galay fasallama uu ii uma qaala uu kayfa tiikum dadkii buu salaamay ka warramatii ayuu haddana yidhi qultu waxaana ata'danu lii mii idmaysaa an aatiya abawaya labadii dhashay aan aadee ma ii ogolaanaysaa haadaa li odhad qaalad waxay tihi wa ana markaasi uriiddu waxaan doonay an atayaqana inaan yaqiinsado alkhabara min qibalihima khabarkan isaga ah dadka kaleo dhan labada waalid baa ilan daacad ku ah gabadhi ku dhashay inaan xaggooda ka yaqiinsado ka hobsadaan rabaa waxaan la sheegi marunba faadina lii rasuulula nabig ala sl id meela sacu yidhi faji'tu waan tagay abawaya labadii dhashay oo abubakar iyo lubaaba gabadhi dhihi jiri bint alxaarif maya umrumaan abubakar iyo umrumaan hooyadeed iyo aabbaheed ayay u tagtay faji'tu abaway faqultu liummi hooyadii baan ka bilaaban waxaan ku idhi yaa ummataa hooyey maa yataxadau dadku maxay ku sheekaysanayaan bali warran faqaalad waxay tihi yaa bunaya gabadhaydiyey hawinii calayki fududaysa arrintan ayadaa korkaada sahal waxaana la sheegi wax weyn haw arkay layska fududayso waa hooyo qiimo badan idab badan xishood badan gabadhayda aan horboodaynin wey haddii kuwa qaarka yihiin mar hore warku yay la aadi laheed meesha maxaa ku dhigan maxaa ku dhigan meesha fawallahi baan ku dhaartay laqallamaa waxaa yar bay tiri gabadhaydii kaanad imra'atun inay jirto gabadh ama naag qadun weligay wadiya quruxsanoo cinda rajuli nin ku agnool yuxibba uu jecel yahay gabadh quruxsan oo ninkeedana uu jecel yahay walahaa daraa'ib haween lala qabana ay jiraan ilaa hadday dhacdo kafarna calayha way ku badiyaan wax kasheega wax kasheega ku badiyaan si gabadhaas quruxda badan ee ninkeeda uu jecel yahay loo furo karkaaraha loo wareejiyo ama loo weydaariyo waay kasheegay ku badiyaan ka soo qaad dad xasadku waa inay waxaan wadaan wax weyn ha u arkin isdeji inay dejisay damcday warkiise waa jiraanay ka dhigan tahay qaalad waxay tihi qultu waxaan idhi subxaana allah waqad taxadaa annaasu dadkuma waxay ku sheekaystaan bi haada oo waxaan la sheegi waaba jiraaba qaalad waxay tihi fabakaytu tilka leyla habeenkii oo dhan baa ooyaya xataa asbaxtu ilaa waagii ii barya laa yarqaw lii damcun ilin igama go'aysa walaa aktaxilu binoom hurdana ma indha kuulanayo wax hurdo igu soo dhacaysa ma laha uma asbaxtu abkii waagii baa ii baryaano ooyaya wadacaa rasuulullahi nabiga calayh salaam wuxuu u yeeray caliy bin abi aalib wa usaama binu zayd bil baa laga joogaa labadaas saxaabi buu u yeeray midna in adeerkiya midna uuxibahu ibnu xibihi xiina goorta istalbata alwaxyu waxyigii uu daahay wax waxyi oo arrintan kala goynaayo oo caaisho waa beri waxba kama jiro wax loo haysto iyo waxba waxyi ka ma soo degin yastashiiruhumaa labadaa saxaabi marka la tashaday fii firaaqi ehel iyo xaaskiisa inuu iska furo nabigu culays ayuu dareemay intaasoo sheekaa iyo dacaayada iyo gurigiisii iyo gogashiisii waxaasoo buuqoo lagu kiciyey aad buu culays u dareemay ma iska furaa buu yidhi gabadhan qaalad waxay tihi faama usaama binu zayd asaga waa hadlo wuxuu yidhi fa ashaara calaa rasuulilah nabiga wuxuu u ishaaray biladii yaclamu wuxuu nabigu ogaa min baraati ahli nabiga ehelkiisa inuu beri yahay ah nabiga wuxuu ogaa nabigu wuxuu og yahay inay caasho waxba qabin laakiin dacaayad baa la faafiyey war baa la faafiyey marka wuxuu sheegay markaa biladii yaclamu wuxuu ogaa nabiga oo min baraati ahli reerkiisa inuu beri yahayah tiibuu usaamo marka ogaayo wabiladiina wuu ogaayo wabiladii kiina waa ishaaray uu yaclamu ogaa fii nafsihi nabiga naftiisa uu ka ogaa lahum ehelkiisa uu ka ogaa min alwuddi jecela jeceelkii uu nabiga ku ogaa inuu ehelkiisa jecel yahay iyo inuu ogyahay inu waxba ceeba ayna qabin tiibuu ishaara wuxuu yidhi nabi allow saad maaragtay adiguba aad taad u ogeed ayaa anagana kugu raacnay faqaala yaa rasuula allah hum ahluka waa ehelkaadi aad jecleeda qiimaha badna walaa naclamu ma ogin ilaa khayran waxa khayrayn annagana kumaogin annagana khayr waxaanan kuma ogin caaisha iska hayso وأma caliي بن abi طالب isagu cali faqaala wuxuu yidhi lam yudayiq illaahu calayka ilahay kuma cidhiidhin nabi allow wanisaau haweenka siwaaha ka soo haray kaiirun way fara badan yihiin gabadha haddii wax laga sheeg sheegay maxaa culays iyo dhib iyo walbahaar iyo buri kugu keenay iska fur nabigu rabo inuu culayska ka fududeeya isaguna dhib kale caaisho oma qabo wain tas'al iljaariya gabadha bariire ee gabadha guriga u joogta u khaadimto haddaad weydiisana tasduqu runbi kuu sheegi caaisha bal xaaladeedii iyo dhaqdhaqaaqeedii markaad maqan tahay cidda ayadaa wax kuu sheegaysa bal inay wax ku aratay bal weydii qaala fadaca rasuulu llah nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu u yeeray bariirata bariira faqaala wuxuu yidhi ay bariira bariiray hal ra'ayti maarata min shayin wax yurubika ku shaki geliya min caaisha caaisha waxaad ka shakido ilaan qofka asagoo xafiif oo dhowrsoon hal mar uun xumaan kuma dhace waxyaalaha ka horayse in maaragtay qofku uu dikro dhadheeraysto oo xogo uu afka ragga uu afka ku taago waxyaalaha iska jirjira khalwo iyo waxbaa jirjira waxaad aragtay ma jirta qaala lahu bariira waxay ku tiri waladii bacaaka bilxaq ilahay xaq kula soo bixiyaan ku dhaartay in ra'aytu maa ra'aytu kuma arkin calayha caaisha amran amar qadu weligay aqmisuhu aan ku ceebeeyo calayha amarkaba agtara wax ka badan min annahaa jaariya inay gabarh ahayd xadiidatu sin keliya gabadhu gabar yar bay ahayd tanaamu waxay ka saaxan jirtay can cajiina ahliha gurigeeda cajiintii iyo qooshkii ay berri canjeerada ka dhigan laheyd iyo intay banaankaasi dhigtay ka seexan waa ilmo carruura oo gabar yar bay aheed fataati daajiru xoolaha iyo ariga gurijoogta ee qooliska ah iskooliska la yidhahdo yaa imaam fataakulu qooshkii bay ka curaayaan intaasay gabadhu gurigeeda marka laga hadlaayo ayay dhaliil ku laheyd intaana yarida iyo dhallinyarinimada yaa keenaysa gabadhu sida kale qiimo badan ayay ahayd cifadeeda fiican tahay iyo edabteeda qaarad waxay tihi faqaama rasuulullah nabiga ala salam baa istaagay cala mimbar mimbarkuu fuulay fastacbara wuxuu nabiga ka sheegtay min cabdilaahi bni ubay bni salol buu ka sheegtay qaalad waxay tidhi faqaala rasuulula nabiga alayh salam wuxuu yihi huwa cala isagoo saaran yaa macshara almuslimiina muslimiinay man yacdiruna yaa iga hiiliya min rajulin nin qad balaqa gaarsiiya adaahu dhibkiisa fii ahli beyti gurigayga soo gaarsiiyey fa wallahi ku dhaartay maa calimtu kuma ogi calaa ahli reerkayga ilaa khayra waxaan khayrahayn kuma ogiye ninkaa yaa iga qabta beenta faafinaya idaacada samaystay walaqad dakaruu waxay sheegeen rajulan nin bay sheegeen oy dheen caaishu la haray maa calimtu calayhi aana ku ogan ilaa khayran khayr mooyeene wamaa kaana yadkhulu calaa ahli gurigayga maba imaan jirin iyo reerkayga ilaa maciinu ila socda mooyaane asagoo ila soconna cidda ma imaado ila dad waxaa jira markaad joogtana guriga imaanayni marka kalena heblaay ka warranta ku haynoo salsalaame naagaha ayaa jira sidaa ahayn inu ila socda mooyeene inuu ila socdo mooyeene gurigayga ma imaan jirin faqaama sacad bnu mucaad alansaari ayaa istaagay marka hadduu nabiga yidhi yaa ninkaa iga qabta sacad baa kacay faqaala wuxuu yihi ana acdiruka anaa kaa qabanayo minhu xaggiisa yaa rasuul kaaga hilanaya man yansurnii bay ka dhigan tahay anaa kaaga gargaari in kaana min alaws qawskan duqa u ahay odaga u ahay ee reer awsa hadduu yahay laba ka wada hadli mayso marabna cunuqa uquntaan jarayna annagaa dilayna wain kaana min ikhwaanina alkhasraj walanaana reer khasraju yahay ninka magaciisa noo sheegi ibnanabi muu magaciisa sheegin amartana adaana amraaya fafacalnaa amrak amarkaadaan fulinayna meel kastan ha ahaadee qaalad waxay tahi caaisha faqaama sacad binu cubaada hadduu sacad binu mucasaa yidhi sacad binu cubaada oo wahuwa sayid lkhasraj qoyskii kale reer khasraja cabdullahi binu ubaya xaggaasu ka dhashay ayaa istaagay sayidkoodii wa kaana rajulan saalixan min wanaagsan buu ahaa walaakin ijtadhalathu alxamiya ficiladiibaa yaa jahli ku xumbaartay jahaalatu alxamiya ay ixtamalatu waxaa ku xumbaartay alxamiyatu ficiladii uu ficilooday ninkay isku qowska ahayeen ayaa waxay ku xumbaartay inuu u tasarufo tasaruf ljahli jahli sida u tasarufo faqaala lisacd bn macaad wuxuu ku yidhi kadabta been sheegtay waan dilaynaa ma dili kartid lacamrullah ilahay baan ku dhaartay laa taqtuluhu inaana dili karin walaa taqdiru aada karin calaa qatli dilkiisa madiri kartid buu yidhi annagaa noo jeeda faqaama usayd binu xudayr baa istaagay oo owsiya asaga reer awsa ah, wa huwa ibnu cami sacad binu mucaad sacad binu mucaad ina adeerkii wey faqaala lisacad binu cubaado wuxuu ku yidhi khasrajigii kadabta adaa been sheegay lacamrullaahi baan ku dhaaranay lanaqtulanna waa dilayna fa innaka munaafiqun munaafiq baa tahay maantaad halka marayso tujaadilu waxaad u doodaysaa can ilmunaafiqiina munaafiqiin baadna afhayeen u tahay oo ka doodaysaa fa taara alxayaan labadan oo fardiil ka dhexeeyey hadda ka hor islaamnimada islaamka maamudeeyo walaaleeye qabla alislaam isdiri jiray ayaa isku kacay alawsa awsi walkhasraj ayaa isku kacay oo isku hubqaatay xataa hamuu waxayba ku sigteen an yaktatiluu inay dagaalamaan nabiga hortiisa warasuulu llahi sala allah alay waslam nabiguna qaayimun cala mimbari mimbarkii buu saaran yahay falam yazal rasuulu llahi kama zuulin calayhi salaam yukhafiduhu inuu aamusiinaayo fayuhafiduhum inuu u raaricinaayo oo gacanta u raaricinaayo u aamusinaayo xataa sakatuu wasakat ilaahay ka aamuseen nabigana waa aamusay qaalad waxay tiri wabakaytu waan ooyay yowmii dalika maalinta waxaa dhacayo o dhan waan ooyaya laa yarqaw lii damcun ilinigama gu'in walaa aktaxilu binowmi hurdana ma saaxanin uma bakiitu leylati almuqbila habeenkii soo qaabashareed ban haddana ooyayay laa yarqa lii damcun ilinigama go'aysa walaa aktaxilu binowm hurdana ma indha kulan oo abawaya labadii dhashay yadunaani waxayba u maleeyeen ana albukaa inay oohintii faariqu kabadii baarkaygii bayrkayga inuu dilaaciyey ohinta bayrkayga inuu dilaaciyey fa baynamaa humaa jaalisaani cindii ayagoo agtayda labadii aabbaha iyo hooyadii ay fadhiyaan waana aniguna abkay aan ooayo istaadana calaya imra'atu min alansaar gaba reebaan saa idan weydiisata ma soo gala faadintu lah waan u imi ma soogal fajalasad way fadhiisa tabkii ayay ela ooyeysa ooyintii bay igu garab istaagtay qaarad waxay tiri fabayna naxnu annagoo calaa dalika sidaa iskaga ooyayna dakhala calayna rasuulu sal sala allah alay sl nabigaa noo soo galay fasallama waana salaamay uma jalasa waa ag fadhiistay qaarad waxay tihi walam yejlis ma fadhiisanin cindii agtayda nabigu mundu qiila laga bilaabo markii la yidhi lii aniga maa qiila wixii laga sheegay laga bilaabo oo bil ka soo wareegtay agteeda ma soo fadhiisanin waqad labita shahran bil buu nabigu nagaaday laa yuuxaa ilay aan la waxyoonaynin fii shani xaalkaya bishayin shay bil kaamil ahaa wax soo degay oo anay ugu saabsan ay jirin dacaayadiina magaaladii ay faafaysaa qaala waxay tii tihi fatashahada rasuulullah nabiga calay salaam baa shahatay xiina jalasa markuu fadhiistay waa muqadimadii khudbada weeyaane lxaaja uma qaala wuxuu yidhi amaa bacdu xamdiga iyo tashahudka kadib yaa caaishatu caaisha fainahu qad balaqanii waxaa isoo gaaray canka xaggaada kada wakada waa fain kunti haddaad tahay beri'atan mid beri'a fasayubri'ika allahu ilahay baa ku beri yeeli doona haddaad beri tahay xumaan aan rabbi baa ku beri yeeli doona oo caddayn doona xukunkaada wain kunti haddiise aad tahay almamti mid samaysay bidambin dembi haddaad samaystay dembi haddaad samaysatay adoon macsuuma tihide faistakfir illahi ilahay dembi dhaaf weydiiso watuubi ilayhi u toobadkeen ilaahay fain alcabda addoonku ida ctaraf hadduu qirto bidembin dembi uma taaba uu toobadkeeno taaba allahu caleyh ilahi baa ka tooba aqbaliya labadaa midu weeyaan dambi haddaadan gelin iyagaa ku beryada doono qaalad waxay tihi falamaa qadaa rasuulu llahi sala allah alay waslam markuu bogay maqaalatan warahdiisii hadalkiisa markuu bogay qalasa damci ilintaydi way dhuntay qalasa macnaa waxaa weeye tawaqafa hadda kuwada qalasa damci illintaydii iga qulqulaysay way istaagtay xataa ma uxisu ilaana ka dareemin minhu xaggiisa qatra hal dhibaca xataa ma dareemin waa iga istaagtay illintii faqultu liaabi aabbahay baa waxaan ku yidhi oo yag fadhiya abubakar ajib ka jawaab canii xaggayga adoo ka hadlaayo rasuulallahi u jawaab calayh salaam fii maa qaala hadalkiisaasi u jawaab la hadal nabiga calayh salaam gabadhaydii iyo arrintaydu iyo ka hadal faqaala wuxuu yidhi abubakar wallahi maa adrii ma maa ma aquulu lirasuulillaahi waxaa nabiga ku dhaho calayhi salaam ma garanayo aniga waa iska aamusay faqultu liummi hooyaday waxaan ku wiri ummu ajiibii canii iga jawaab rasuul allah nabiga calayhi salaam faqaalat waxay ti wallahi ma adrii ma ogi aquulu lirasuulillahi sal slam waxaa nabiga ku dhaho ima wa imaa labada mid un weeyaan haddaad dembi gashana toobadkeed haddii kalena ilahay baa ku beri iska sabir faqultu waxaa nabi bay tihi waana aniguna jaaliyatun gabadh baana xadiida tusini da'deeda ay yartahay laa aqra'u kaiira min alqur'aan wax badanoo qur'aana ma aqaano oo weli qur'aanka ooma dhammaanin innii wallahi baan ku dhaartay baan idhi laqad caraftu waxaan garanayaa annakum idinku qad samictu inaad maqasheen bi haada warkan inaad maqasheen aabbiheed iyo hooyadeed bay ku jeedsatay warkan la sheegi waad maqasheen kow xata istaqara fii nufuusikum naftiinnu ku sugnaaday wasadaqtum bihi waad rumayseen haddayna rumaynin ma idifaacdaan fain qultu haddaan dhaho lakum idinka inii bari'atun beri baana ina dhaho wallahu yaclamu ilahina wuu og yahay annii bari'atun an ceeb la'aanahay laa tusadiquunii iima rumaysanaysaan bidalika iga rumaysan maysaan sidii warkan asagaa uu qalbigiinna u galay wain ictaraftu haddaan iska qirto lakum idinka biamrin amar aan qirto waxba ka jiraan inaan dhaho wallahu yaclamu ilahina wuu og yahay annii bari'atun waxba inuuna ka jirin oo aan bari ahay latusadiquunanii waad iga rumaysanaysaan si dhaqsaa yaad ii rumaysanaysaan wa innii wallahi baan ku dhaartay maa ajidhu heli maayo lii aniga soo qaato oo qisadan ku saabsan oon hayo ma jirto ilaa kamaa qaala abuu yuusuf yuusuf aabbihii yacquubku baa u gembiyey yacquub inay tidhaahdo way garan weyday abuu yuusuf bay tidhi yuusuf aabbihiis oo yacquub ah yacquub binu isxaaq bin ibraahiim hadalkiisii oo kale un baan aniga maanta soo qaadan karaa oo tusaale ii ah muxuu yidhi markii wiilkiisii yuusuf ceelka lagaga tuulay iyaguna ay dhaheen wiilkii dhurwaa baa naga fa sabrun jamiilun fasabrii sabrun sabir weeye sabirka wey jamiilun qurux badan wallahu lmustacaan ilaahay baa la kaalmo weydiisan calaa ma tasifuun waxaad sheegaysaan sifaynaysaan iyo tilmaamaysaan amaad sheegaysaan ilaahay baa subxaana wa tacala kaalmo weydiisanaya intaasaan aniga wax kale oo ii banaan ma laha bay tiri hadalkaasu ninkaa ummaan ku dayanaya iyo nabigaas qaalad waxay tiri uma taxawaltu markaasaan iska wareegay xagga u jeesaday fadajactu waan iska saaday calaa firaashi gobashaydi qaalad waxay tiri waana wallahi baan ku dhaartay xiinaydan xilligaas aclamu waxaan ogaa ana beri'atun inaan beri ahay waan isku hubaa oo waan is ogahay inaan ceeb lahayn waan ogahay warkiisa waa faafay wa ana allaha ilaahay inuu mubariii beri yeeli doono bibara'atii aniga beri noqoshadayda aan beri ahay daraaddeed inuu ilaahay ii hiilin doono oo ceeb inaan lahayn caddayn doonana waan og waan yaqiinsanahay waan hubaa walaakin wallahi waa ku dhaartae maa kuntu miihi adunnu tii u an yunzala in la dejiyo fii shani aniga xaalkayga waxyun waxyu tila la aqhriyo laakiin in aayado qur'aana soo degi isma lahayn bay tihi wala shaani aniga shaanigayga ya kaana axqara ka xaqiirsanaa oo ka liidnaa fii nafsii naftayda min an yatakalama allahu inuu ilaahay hadlo caza wajal fiya aniga biamrin qur'aan yutla la akhrinayo qur'aan la akhrinayo inuu igu soo dego aniga shaanigayga wuu ka xaqiirsanaa waan iskala liidnaa waan iskaga yasnaa warkaasoo dhan iyo halkaas isma gaarsiinaynin ee waxaan isla walaakinii kuntu waxaan ahaa arjutii rajaynaysa an yaraa rasuulu rasuulullah inuu nabiga arka calayhi salaatu wasalaam fi noomi hurdada ruyan ruyo uu yubarri'ani allahu biha ilahay ugu beryeelay inuu nabiga ruyoodoo yidhi xalay waxaa lay tusa caasho waa beri tanaan sugaaya mooyeene qur-aan baa soo degi doona isma lahayn qaalad waxay tihi fawallahi baan ku dhaartay maa rama rasuulullahi sala allah aleh wasalam nabiga kama zuulin majlisahu meeshii uu fadhiyey kama zuulin walaa kharaja kama baxin min ahlilbeyti ahlulbeytina axadun dadkii meeshii fadhiyay aabbaheed iyo hooyadeed iyo gabadhii looyay meeshii baan wada fadhinaa xata anzala allahu caza wajal ilaa ilahay ka soo dejiyey cala nabiyi sala allah aleh wasalam aayaadkii qur-aankaha faahadahu maa kaana faahadahu nabiga waxaa qabtay maa kaana yaahudu wixii nabiga qaban jiray oo min almuraxaay dhididkii waaweynaa ah cinda alwaxyi markuu waxyiga soo dego wax kaga degaayo dhididkii waaweynaa ee nabiga calayhi salaatu wasalaam ka soo daadan jiray iyo shiddadii iyo adeegii iyo culayskii nabiga fuuli jiray ayaa fuulay xataa inahu nabigu layataxadaru minhu shiddadaa iyo culayskaa dartiis waxaa nabiga ka soo daatay layataxadar waxaa ka soo hoobtay milu jummaan jawhar waxaad moodo min alcaraq waxaad jawhar moodo caraq oo dhidida waaweyn oo cadcad baa ka soo daatay fi lyowmi maalin qabow oo dhaxan ah oo dhidid aan ishayninba ayay ahayd muxaa arrintaada ku dhacday min hiqali lqawli waxyiga iyo qowlka culayskiisa alladii qowlka uu unzila calayh lagu soo dejiyey qur-aanka kusoo degaya culayskiisa inaa sanuqii calayka qawlan haqiilan culayska kusoo degaya darteed yaa wixii la qarqarayo waxyii markuu nabigu kusoo degay calayhi salaam dhidid baa kasoo soo daaran jiray culays jirkiisoo dhan baa isbedeli jiray sala allahu alayh waali wasalam qaalat waxay tihi falamaa suriya can rasuuli illah markii nabiga calayh salam laga farxiyey lagana fayday waxyigii dhammaaday wahuwa yadxaq isagoo qosli waa kan fakaana wuxuu ahaa awala kalimatin hadalka ugu horreeya takallama biha uu ku hadlo an qaala inuu yidhaah ugu horraysa wuxuu ku hadlo abshirii bishaaraysa yaa caaisha caayishaay ama wallahi waa ku dhaartay faqad baraaki ilaahay waa ku beri yeelay inaadan ceeb lahayn buu qur-aan kusoo dejiyey faqaala lii ummii hooyadeeda waxay gu tiri quumii ilayhi nabiga u istaag dhunko oo madax ka dhunko ku shugri oo ku mahadnaq faqultu waxaan ihi wallahi ma ku laa aquuma inaan u istaagayna ilayhi nabiga walaa axmadu ila allah ilaahay ibariyaay waxaanayna ku maaratay ku xamdin maayo huwa aladii ilaahay waa asaga asaga unba anzala baraa'atii beri noqoshadeeda isaga ii dejiyey oo qur-aankaasi xaggiisa iiga soo dejiyey ibari yeelay alxamdulilah asagaan leehay caradii baa haysa qaalad waxay tihi faanzla allah ilahay wuxuu soo dejiyey caza wajal ina aladiina jaauu bilifki cusbatu minkum kooxda beenaalayaaba lagu xukumay inay ahaayeen waa koox idinka inaga mida ah, cashra aayaatin faanzla allahu caza wajal haulaai alaayaat bara'atii aniga bari noqoshadayda ee soo degtay faqaala abubakar baa wuxuu yidhi wa kaana yunfiqu calaa mistax mistax ninka la yidhaahdo dadkii beenta ka qayb qaatay kamid wa ah saxaabi jaliilaho badri abuu ah ahaaye wuxuu ahaa abubakar kii nafaqeeyo biila liqaraabatihi minhu dhowaanshaha u dhow yahay kow wa faqrihi faqiirnimadiisa muhaajir iyo badri intaasoo manqaba iyo wanaaga iyo qaraabanimoah yuu ku masruufi jiray biil biska siin jiray markaasu abubakar marka hadduu arkay ninkii u intaa biilaya ee dhaqaalihiisa ku baxaya gabadhiisii dacaayadeeda inuu ka qayb qaatay meeshii gabadh inuu difaaca la rabay wuxuu yidhi wallahi baa ku dhaartay haddaan abubakar ahay inaan laa unfiqu masruufaynin calayhi misdax shay an wax abadda weligaoo dambe bacda aladii eraygii kadib uu qaala ka yidhi licaayishata caaisha faanzala allahu caza wajal asagana waa la qabtay walaa yaatali ulilfadli minkum wasaca an yuutuu ulilqurba baa layidhi dadka sacada iyo xoolaha iyo dhaqaalaha leh fadligaana leh abubakar oo kalea qaraabadooda inay wax siiyaan iyayna ku dhaaranin oo ka dhaaranin ilaa qowli alaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum ilahay inuu idin dhaafo soo ma jeclidiin balaa buu yidhi nuxibu an yakfir allahu lii waan jeclay inu ilaahu ii dhaafto markaasuu deena sii daayey masruufkii qaala xibaan binu muusa qaala cabdullahi bn mubaarak haadihi arja aaya aayadda lagu rajo badan yahay fii kitaabillahi kitaabka ilaahay weeye aayaddan alaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum a idinkana dadka iska cafiyo iska dhaafa faqala abubakar baa wuxuu wallahi waan ku dhaartay inii lauxibu waxaan jeclay <coughs> an yakfir allahu lii inuu ilahay ii dhaafo farajaca ilaa misc wuxuu ku celiyey annafaqata nafaqadii iyo biilkii iyo masruufkii allatii kaana yunfiqu calayha ku masruufi jiray wa qaala laa anzicuha minhu abada weligeeyo dambe ka hishai maayo ka zihi maayo ilaa uu ka dhinto waa ku wadaya qaala caaisha waxay tihi wa kaana rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam nabiga wuxuu ahaa warhalla sabracaada ah, wa kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam nabiga wuxuu ahaa sa'ala zaynab bintu jaxshi wuxuu weydiiyey zawja nabiyi ahayd can imri amarkayga dadku wax weydiinaya nabiga caaisha wax ma ku aragteen zaynabaa ka mid ahed xaaskii nabiga calayh salaam oo caaisha lala qabay maa calimti ma og oo maa ra'ayti wax ma ku aragtay wax ma ku aragtay wax ma ku ogtay faqaalad waxay tihi gabadhii yaa rasuul allah axmii samci maqalkayga waan ilaalin basarii araggayagana waan ilaalin wallaahi baa ku dhaartay maa calimtu ilaa khayra caaisha waxaa khayr ahayd kuma ogi masayrkii iyo kiiradii ka dhexayn jirtay oo dhanba waxay tahi aniga maanta gabadha inaan ku tiigsado oon dhaho maantay ka laadlaadaa qarka eh israaci aan dhaho waxbaan ku arkay aan dhaho yeeli mahayo ilahay baan ka baqaaya qaalat caaisha waxay tihi wahiya gabadhaasaa u hadashay allatii waa gabadhii kaanat tusaamiinii ila fahamtami jirtay ila tartami jirtay min aswaaji nabiy haweenka nabiga markii laga hadlaayo gabadha aniga u garabnisi jirtay ee tartanka gaarka naga dhexeeyey wey xagga quruxda iyo xagga makaanada iyo dhawaashaha nabiga facasamaha allahu ilaahay baa ilaaliyey bilwaraci warac iyo cabsi alle ayuu ilaahay ku ilaaliyay xalaal mirad wadafiqad waxay guda gashayse ukhtuha walaasheed xamna binti jaxsh gabadhay waalaahayeeno xamna binti jaxsh la dhihi jiray yaa tuxaaribu laha la dagaalisa zaynabii la dagaali oy leedahay gabadhan maanta iyay fursad iyo jaanis haysataaye ma wax ka sheegtid yaynaysay ayadana warkii faafinaysay fahalakat xamna halaagsantay fii man halaka dadkii halaagsamay dadkii la garaacay ee siddeetanka jeeda lagu dhuftay kamid ahayd qadafka ka qayb qaatay qaala zuhriy fahada man taha ilayhi min amri haulaai iraaq afartii nin ee taabiciintaha wixii aan ka maqlay ka wariyey isku soo aruuriyo intaasaa ugu dambaysa wa qaala fii xadiidi yuunus ixtimaalaatu alxamiya ninka ahaa sacad bin cubaada xamiye iyo ficillo uu u ficilooday ninkii qowskiisaa ayaa xumbaaray waxadaana abu rabic اlcataki xadana fulax bn slm xadana xasan bn cali xulwan an xamed axmed bn xumayd qala xadana yacquub bn ibrahim bn sacd xadana abi can sal bn kaysan kilahuma can zuhri bimidli xadiidi yunus wmacmar bisnaadihima wfi xadiidi furex ijtahaalat xamiya w ximya kama qaala macmar buu ku raacay wafii xadiidi salix ixtamalat alxamiya ka qowli yunusin saasaa lagu kala raaraacay wazaada fi xadiidi salix qaala cumar wuxuu yihi kaana caaisha takrah caaisha waxay nici jirtay an yusaba cindaha agteeda in lagu caayo xasaab xasaan binu haabit oo ka mid ahaa saddex saxaabada wixii munaafiqiina mooyeene misdax iyo xasaan iyo xamna saddexdaasa saxaabada ahaa munaafiqiin aan ahayn dacaayadda ka qayb qaatay marka in caaisha oo xasaankii wax ka sheegay wax laga sheego way diidi jirtay wax ka sheegay dhihi jirtay wa taquulu waxay dhihi jirtay fainahu qaal soo ninkii yidhi maaha aha faina abii wa waalidahu wa cirdii licirdi muxamadin minkum liqaaw ninkii yidhi soo ma aniga iyo nasabkayga iyo cirdigayga iyo ehelkayga iyo aabbaha iyo dadkayga iyo nabi maxamed baan difaacaynaa ninkii soo maha ee garab taagnaa nabiga calayh salaam wasaada ayada qaala curwa wuxuu yii qaala caaisha wallahi ina arajula aladii ninkii qiila lahu lagu yidhi maa qiila wixii laga yidhi ninkii saxaabiga ahaa ee safaan binu mucadal ahaa assulami uma dakwaani ninkii asaga ahaa layaquulu wuxuu dhihi jiray markii warkii dacaayad ahaa uu la soo gaaray subxaana allah buu ah, dhihi jiray waladii nafsii biyadihi allaha naftayda gacanteeda ku jirtaa ku dhaartay maa kashaftu ma fahrin can kanafi unfa qof dhadiga ah oo haweenag gacanteeda iyo jirkeeda iyo cawrada iyo mxuuah maradeeda qadun weligay ma faydin xataa islaam mima guursanin qaalad waxay tir uma qutila waa la dila bacda dalika shahiidan fii sabiili illah jidkii ilahay marka dambe ku dhintay oo shahiid buu ku dhintay radia allahu canhu wa ardaa wa fii xadiidi yacquub bin ibraahim muciriin muuqiriina iyo muciriin ayagoo degaya fii naxri dahyara xilligaa qoraxda ay kulushahay ayagoo degayay u tageen wa qaala cabdurazaaq muuqiriin asaguna qaala cabdi bni xumaydin qultu licabdirazaq waxaan ku yidhi maa qawlahu muuqiriin maxay tahay macnaheeda qaala alwaqratu shiddat lxarri kulelka daran baa la dhahaa xilli kulul bay degayeen xadana abubakr bin abi shayba maxamed bn cala qaala xadana abu sam an hisham bn cuwata can abi can caaisha qaalat waxay tii lamaa dukira markii la sheegay min shani xaalkayga alladii dukir wixii layga sheegay dacyadii iyo xumaantii layga faafiyey wamaa calimtu bihi waxbana kama ogeene qaama rasuululahi nabiga calayh salam baa istaagay khadiiban fatashahad waashahatay faxamid allah alluu ku xamdiye waafna caleyh wa amaana bima huwa ahla uma qaala ama bacdu ashiiru calaya fii unaasin dad igala taliya ila taliya dadoo ila taliya fii unaasin dad abnow tuhmaystay ahli reerkayga abnow dad tuhmaysta oo tuhmo iyo dacaayad iyo tuhmo faafiyey waayo mullahi ilahay ku dhaartay maa calimtu ma ogi calaa ahli reerkayga min suu'in qadun wax xumaana kuma ogi wa waxay weliba tuhmaysteen biman nin bay ku tuhmaysteen wallahi baan ku dhaartay maa calimtu aanan ku ogayn calayhi korkiisa min suu'in wax xumaana qadun weligay walaa dakhala ma soo gelin beyti gurigayga ninkaasi qadun weligay ilaa waana ana anoo jooga mooyeen walaa qibtu fii safarin safar ma aadin ilaa qaaba macii waa ila socon jiray wasaaqa biqisatihi wa fiih walaqad dakhala rasuulu llahi sala allah alay slam beyti caaisha waxay leedahay nabiga gurigeydu soo galay fasa'ala jaariyati eh, jaariyadeedu gabadhii la joogtay bariireed ayuu weydiiyey oo yidhi ba ka warran caaisha faqaalat waxay tahi wallahi maa calimtu calayha cayba cayb kuma ogi caaisha ilaa annaha kaanad waxay ahayd oo keliya tarqudu tii ka saaxata xataa tadku iska saaxan jirtay xataa tadkhula shaatu neefka arigii iyo gurujooga xoolahaasa imaan fataakulu cajiinaha qooskeedii iyo wixii canjeeradii ay ka duban lahayd bay ka cabaysaa ka cunaysaa oo qaalat khamiirahaa khamiirteedu shaka hishaan baa shakiyey faintaharahaa bacdu asxaabihi markii intaa tiri saxaabadii qaar la socotay nabiga markii la waraysanaya gabadhan ali iyo kamid ahaayeen baa canaantay oo faqaala wuxuu ku yidhi bacdigaasi isduqii rasuul allah run u sheeg nabiga calayh salaam xataa asqaduu lahaa gabadhiibay bay ku dhaceenba bihi warkaa asaga ah inay run sheegto bihi inay run sheegto darteed yay gabadhi wax ka sheegeen adi laftirkaas faqaalat waxay tihi subxaana allah handadina wallahi baan ku dhaartay maa califtu inaanan ku ogeyn calayha caaisha ilaa maa yaclamu saa'iqu qofka saa'iqa ah qofka dahabka dhalaaliya wuxuu ku ogyahay calaa tibri dahabi alaxmar dahabka guduudan ee saafida ah wuxuu ku ogyahay waxaanayn kuma ogi yani ninkaa dahabka dhalaalaya ee saafida ee la dhalaaliya ee habaysan ma wax wasakhaa ku taalla waa maya saasoo kale caaisho ahayd waqad balaqa alamru dalika arajul warkii wuxuu gaaray ninkii caaisha lagu xantay alladii qiila lagu xantay faqaala wuxuu dhihi jiray subxaana allahi wallahi ma kashaftu ma fayda can kaanati unha qad weligay maraghaweena ma wataabanin qaala caaisha waqutila shahiidan fii sabiili illahi baa lagu dilay markii dambe wa fiihi ayda min ziyaada wa kana aladiina takalamuu bihi dadkii ka hadlay wax ka sheegay caaisha waxaa ka mid ahaa misdax binu afafa wa xamra binti jacsha wa xasaan binu haabit saddexdaasoo saxaabadii ka mida ah, wa ama almunaafiqu cabdullaahi binu ubay munaafiqii u weynaaya warkaba cabdullahi binu ubayiha dowrkiisa waa kan fahuwa ladii waa midka kaana ahaa yastawshiihi faafinta dhalbi jiray wayajmacu aruurin jiray wuu soo aruurin haddana wuxuu dhihi wishaaya yastawshiihi yadlabu wuxuu dalbayaa nashra hada alkhabar wa wishaayata hada alkhabar yastawshiihi kii dalbi jiray warka in la fidiyo wayajmacu soo aruurin jiray beenta ayuu ahaasana meesha hirkootadii buu fadhiyaa wahuwa aladii waa midka tawallaa u istaagay kibirahu beenta teeda weyn iyo kibirka iyo mxuu weynanka xumaanta isaga iyo waxamna xamna binti jaxshi labadaasay ahaayeen baabu bara'ati xarami nabiy sal l slam min arriiba oo dhammaadaydii nabiga calayh salaam xaramkiisa xaram nabi waxaa laga wada ehelkiisa dadka maarata xurmada iyo ehelkiisa eedaba ku dhow in laga ilaaliyo laga baariyeelo min arriibati wax shakiga ah haddii lagu sheego in laska maaratay laga xaqiiqsado xadaanii zuhayr bn xarb xadaana cafaan bn muslim xadaana xamaad bn salmat akhbarana raabc can anasin ana rajula ninba kaana yutahamu biumi walad ninbaa waxaa lagu tuhmaystay lagu xantay biumi rasuulillaahi sala allah alay slam nabiga umu umuwalad nabiga umaaliyat alqibdiya yaa u aheed umuwalad u aheed oo wiil u dhashay yaa lagu xaman jiray oo lagu xantay oo lagu tuumaystay faqaala rasuul nabiga calayh salaam baa wuxuu yidhi licali cali baa wuxuu yidhi idhab intaad tagto fadriq cunaqa ninka asaga ee gabadha lagu tuumaysan yahay luqunta ka soo goo faataahu caliyu cali baa tegey fa idaa huwa ninkiiba wuxuu u tegey fii rakiy ceel karkaarkii ku fadhiya oo qaawanoo yatabaradu fiiha biyo isku shubaayo isqaboojinaya oo qaawan hadduu fiiriyey faqaala lahu cali u laacay qabuu yidhi faahraja waa soo saara soo qaawan faida huwa majbuubun waaba go'an yahay dakarka laysa lahu dakarun dakar ba mala ninka asaga ah maba laha oo alaabtiba fakafa caliyun canhu cali waa iska daayay qorta kasoo gaba lagu ogaaye waa iska dhaafay uma ata nabiya nabiga cala salam u yimid oo wuxuu nabi allow ninkii faqaala lahu ya rasuul allah inuu lamajbuub maa lahu dakarun dakarba ma laha marka nabiga baraa'adaasi iyo naqaacahaasi iyo xifdigaasi iyo xumaan iyo allaala wixii shaki iyo tuubaha iska fogaanteeda iyo ayaa nabiga alayh salam iyo umuurihiisa laga hadlaya wallah aclam bilah towfiq sala allah waslama cala nabiyina moxamed